assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii kow iyo tobnaad ee kitaabka gadhigayaa la mid yahay dhis dhista marka waa la isku tiiriyaayo waa la isku xajiyo waa la isku qabtaayo midna gaarkiisa isuma taagayo hal bulkeeti gaarkiisa isuma taagayo hal shamiito gaarkeeda isuma taagayso qori gaarkiisa waxaa kolka la isu qabtay isku xoogoobayaanoo guri ku dhismayaan marka muslimiintuna saas oo kale isku yihiinoo qaarba qaarka kale u taageerayo u taakuleeyayo uu u baahan yahay wa shabaka bayna asaabicihi sala allahu alayh waala slm wuxuuna isdhexgeliyey gacmihiisiibu isdhexgeliyey isagoo camaliyan ku tusinaya sida dadka muslimiintu ay isugu dhafan yihiine ayna u kala maarmaynin muttafaqun calayh wacanhu radi allahu canhu qala qala rasuulu lah sala allahu alيh wali w man mara fii shayin min masaajidina aw aswaaqina bal xadiidkan aada ugu fiirsan nebigu sala allahu alayh waali wasalam wuxuu ka digayaa qof mu'mina si kama ah in xataa wax lagu gaadhsiiyo walow waxaa saaba yaraade ku loola camdiyay isaga iska dhaaf marka qofkii qof wax bir ah oo afle wata oo meel dad ku urursan yahay soo maraya ayuu leeyahay ha ka digtoonaado oo siduu meel bannaana kolku socdo uu isaga laafiyoonayo isaga laafiyoonin birtaas uu gacanta ku hayo dadka ka xaslado waxaa lamid a marka wixii qoryo iyo wixii lamid ah dadka iyaguna dhaaw u eh, geysanaya ama dharkooda ka jeexayo o dhanna lamid wey qoryo iyo qodax iyo ood iyo markaas wuxuu leeyahay qofkii soo mara wax oo masaajidda iyada annaga muslimiinta ah ka mid ah aw aswaaqin ama suuqaqayaga xafladaha iyo meelaha isugu yimaadeen iyaguna sidoo kale weeyaane wa macahu nablun oo watana fallaadho fallaadhaa nabli la yidhaaha fallaadh wata ama toorey iyo eh, waran iyo wax sidaas oo afla ah wata falyumsik ha qabto uu yidhi ama wuxuu yidhi liyaqbid waan isku macno eh, calaa nisaaliha afkeeda tuu dhexda qabto ama dabada qabto n warfin afkeeda saa u bannaan yahay afka ha qabto afka gacanta ku qabto bikafihi gacantiisa ha ku qabto an yusiiba yani khashyata an yusiiba inuu ku asiibo axada min almuslimiina minha bishay waxa qof muslimiinta ka mida inuu wax gaadhsiiyo oo ama mara kaga jeexo ama jirhkiisa jeexo u mudo oo dhig ka keeno digtooni uu ka digtoonaanayo afka ha qabto muttafaqun calayh وعn النعman بn bashيr radي الله عnهma qala qala rasuulu الlahi slى الlه عlيه wali وsلم مثل الmuؤminiina fي تwaadihim وتراxumihim وتacaaطufihim xaaladda muslimiintu waxay la mid tahay sida ay isu jecel yihiin ay isugu naxariisanayaan ay isugu qalbi jilicsan yihiin mahalu اljasad hal jir hal qof jirkiisa way iskula mid yihiin ida shtakaa jirku suu marka isku yahay jirku waa iswada haystaa oo xubinna gaarkeeda uma taagna kulligood waa isla wada danqanayaanoo mid wixii gaara kulligood waa ka wada wada dareemayaan muslimkuna marka sidaasay isku yihiin meesha ugu shishaysa qofka muslimkaa lagu dhibaayo qofka kale muslimka waa inuu ka xanuunsado muslimiinta bosna iyo herseg iyo lagu leynayo iyo shishaan iyo filibiin iyo meelayoga dadka muslimiinta soomaali galbeed iyo eritri iyo falastiin iyo waa inuu qof kastoo muslimha maqnaaba uu ka xanuunsado jirkii marka su isku yahay ida minhu cudwun jirkii haddii xubin ka mida ah ay xanuunsato il ama ciddi ama gaws ama madax tadaacaa lahu wuxuu ugu soo gurmanayaa saa'iru ljasadi jidhka intiisa kale bisahari hurdala-aan iyo walxumaa qandho jirkaoo dhan baa qandhanayo muxua qanjabaranayaayo habeenkaasoo dhan ma seexanayo hal ilig hadduu ku xanuunayo marka dadka muslimiintana saasay ka dhigan yihiin waa inaad dareemaan laakiin marka si haddii kale marka iska sheegashay noqonay inay ku mahadsanayaan kolkay raadioga iyo ka maqlaanoo musawirada dadka muslimiinta laweleynaya idaaca iyo telefishinada ka daawadaan ama ay ka journaliya ku akriyaan waxaa laga yaabaa inuun waxba hadduu beledkiisii yahay si uga muxuu uga xanuunsan laha ugama xanuunsanayo inaynu kuwaasu ajnabi bay iska yihiin balaayadana marka waxaa keentay kala qayb qaybinta iyo muslimiinta la kala qayqaybiyey muslimiinta in qaarna ajnabi laga dhiganayo qaarna walaalo muwaatiniin iyo lagu sheegaya laga dhiganayo bay keentay waxaas وعn أbي هريرةa رضي الله عنه qال qبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهma nebigu sl اله عليه وسلم wiilku awooga u ahaaye الxaسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهma ayuu dhunkaday wa cindahu laqracu bna xaabis isagoo uu la joogo alaqrac bna xaabis التamiimi ninkaa la yidhaaho oo nin reebaadi oo zaciim oo qabiiladii bani aha madax ka ahaa buu ahaa oo iska qalafsan faqaala alaqrac markaasuu alaqrac baa wuxuu yidhi ina lii casharata min alwaladi maa qabaltu minhum axadaa toban wiil baan leehayoo weliga midna ma dhunkanin bal inka reer magaalaha wiilashiina waa dhunkataa anagu ma dhunkano anigu toban wiil baan leehayoo weliga midna ma dhunkanin fanadara ilayhi rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam rasuulka alla waa fiiriya ninkiioo nadar istiqraab yani la yaabid faqaala markaasu wuxuu yidhi man laa yarxam laa yurxam qofkaan naxariisanin looma naxariisto yani naxariis la-aan weeye artada waxaad o dhunkan laadahay marka qofkaan naxariisanin isna looma naxariisto muttafaqun caleyh baadiyaha soomaalidu marka iyagu caadaba uma leh haweenkaa laga yaabaa inay kolkol dhunkadaan nin ragahoo haweenkayna ku badnayn ba naftooda marka la fiiriyo laakiin nin ragahoo isaga ilmihiisa dhunkanayo sida odayaashaas maaka reer baadiyaha carabta oo kalaan nahay marka xadiidkan waa muttafaq caleyh wuxuuna ku iman doonaa sideed boqol sagaashan iyo saddex wa caaishata radi allahu canha qaalat qadima naasu min alacraab waxaa yimid madiino yimid dad oo reer baadiye ah sidii aqrac ibni xaabiskii hadda abu hureyra ka warramayo o kale isagoo reer baadi buu ahaa calaa rasuuli llahi sal ly slm rasuulka alle u yimaadeen faqaaluu markaas igu waxay dhaheen atuqabiluuna sibyaanakum carruurtiina dhallaankiina miyaad dhunkantaan qaaluu nacam faqaala nacam haa buu yidhi waa dhunkanaa faqaaluu markaas igu waxay dhhen laakina wallahi maa nuqabiluhum anagu ma dhunkanno faqala rasul lah sal ly slm markaasuu rasuulka alle wuxuu yidhi awa amliku oo ma wax baan tari karaa in kaana allahu nazaca min quluubikum araxma haddii alla uu yahay kii quluubtiinna raxmadda ka jaray ka siibay maxaan idin tari karaa maxaan idin qaban karaa allah naxariisteeda ka qaaday muttafaqun caleyh kana markii kii hore ayuu la macno yahay aw amliku in miyamscan in ay maxaa ka dambeeya an miyaa ka dambaysa in ayb can jariir bni cabdillaahi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam man laa yarxam annaas laa yarxam allah qofkaan dadka u naxariisanin isna alla unaxariiso qofka qalbiga adagee alla dadka aan u naxariisanin isna alla uma naxariisto oo adduunka kologta inuu kaga gudo ayaa suurooda waxaa jirayay dowladdii bani cabbaas nin wasiir ahaayoo la dhihi jiray maxamed bin cabdillaahi zayaad ayaa la dhihi jiray oo wuxuu ahaa nin naxariis daran oo dadka aada u cadaaba buu ahaa saaxibu tinaar saaxibu tannuur baa la dhihi jiro wuxuu lahaa tinaarad uu dadka ku cadaabo oo dadka u cadhooday uu ciqaabayo wuu tinaarad bir ah oo mismaaro inta dibadda laga soo garaacay afkoodii hoosu soo maxaa ahay soo galeen gudaha soo galeen oo ciriiri ah oo qofku inuu istaago un keliya la eg ayuu gelin jiray markaasi habeenkiina baraf qabowga noqonaysaa maalintiina siraadaysaa qofkiina cidhiiri ku jira aanu isdhaqaajin karin xag hadduu isu dhaqaajiyo musmaar baa mudaya xag hadduu isu dhaqaajiyo musmaar baa mudaya aad buu u dhiboon jiray dadku marka kolkii lagu calaacalo oo la yidhaaho irxamni ayuha alwasiir dadku ay qofkii uu yidhaaho uu dhihi jiray ma anigaad sheega maanaa naxariista anoo kale miyaa naxariista nin daciifa ah waa naxariista alla wuxuu qadaray in meeshii isagana kolkii meesh laga qaaday booskii laga qaaday oo dadkii kale la tartamayay ay uga xoog roonaadeen in meeshiisii la geliyey oo kolkuu isna yidhi irxamuuni war in naxariista sidii loogu jawaabay daciifa naxariista wejaa waxaa weeyaan marka waa ti ahayd muxuu ahaayey walaalka ha u qodin god khiyaanadeed ku dhici doontaana moogin tii baa marka isagana marka lagu ku ciqaabay adduunkaba intii aan aakhira la gaarin qofkii marka aan naxariisanin ee khalqiga alla aan u naxariisanin isagana alla uma naxariisto qofkii khalqiga alla u naxariistana isna alla waa u naxariistaa hadda ka horna waa kaan soo maray ninkii ayga u naxariistay isna alla u naxariistay janno ku geliyey iyo naagtii xumayde muxuu ahaayey faasiqada ahayde ayga intay u naxariisatay waraabisay iyadana alla u naxariistay oo janno ku geliyey muttafaqun caleyh wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasul sal slm qaal idaa sallaa axadukum linnaas midkiin markuu dadka tujinayo imaam u yahay falyukhafif ha fudaydiyo salaadda ha fudaydiyo fa fiihim waxaa ku jira dadka addaciifa mid tabaryar waاstaqiima mid jiran walkabiira mid da'weyn qof iska tabaryar oo daciif lbinya iska ah oo wadan xaaja bay soo socotaadhehaysaa qof degdegsanayo oo dan leh wa idaa sallaa axadukum linafsihi qofkiin markuu naftiisa u tukanaya keligii tukanayana falyuطawil maa shaa suu ha u dheeraysto muttafaqun caleyh wa riwaayatin wadan xaaja iyo nin dan le baa yani waxaa taa uu tujinayo ha xaq dhowro oo yaanu muxuu ahay salaada aani kari karaynin yaanu ku tukanin ee si ay dadkaasoo dhan u wada tukan karaan hayaabo wa can caaishata radia allahu canha qaalat in kaana in yani inhu xaalku wuxuu yahay kaana inuu ahaa rasuulu llahi sala allau aleyh waali wasalam layadacu lcamala camal buu ka tegi jiray wahuwa yuxibu an yacmala bihi isagoo jecel inuu sameeyo yuu iska dayin jiray muxuu isaga dayin jiray khashyata an yacmala bihi nnaas kacabsi uu ka cabsanayo dadku inay ku camalfalaan oo qaataan oo fa yufrada calayhim lagu waajibiyo uga baqi jiray sidii salaadii uu muxuu ahaayey salaatu taraawiixdu iska tukanaya habeenadii ay kusoo xidheen kolkuu ogaaday uu uga nahiyey uu habeenkii aan usoo bixin in laydinka waajibiyaan idinka baqana uu yidhi muttafaqun caleyh wacanhu radia allahu anhu canha radia allahu canha qaalat nahaahum الnabiyu sala اllahu alay slm can ilwisaal rasuulka alla sala allahu alayhi waali wslam wuxuu ka reebay soon xidhiirinta soonka la isku bixiyo oo iyada oon mid maalintii hore la afurin biyo kule ku tahay aan laka bannin maalinta dambena lagu daba xidha taasaa wisaal la yidhaahaa raxmatan lahum naxariis u naxariisanayo daraaddeed naxariis u naxariisanayo oo dhibka uga baqaayo ayuu wisaalka uga nahiyey fa qaaluu markaas waxay dhaheen isaguse marka waa isku bixin jiray soonka tobanka dambe innaka tuwaasilu adigu waa isku bixisa adiguba qaala markaasuu yidhi inii lastu ka hay-atikum anugu sidiina oo kale mi ihi innii abiitu anugu waan baryaa yucimunii rabbii wayasqiinii anigoo rabbiga uu cinto u siinayo oo sharaabna uu isiinayo waraabinayo ayaan baryaa muttafaqun caleyh marka idinku sideedoo kale ma ihidina ma karaysaan idinku marka maxaa weeyaan marka waa rabbi baa cunto isiiyo cabitaan isiyada macnaheedu maxay tahay macnaahu yajcalu fiya quwata man akala wa sharib alla wuxuu quwad bu igelinayaayo sidii qof wax cunay waxbe oo kale oo waxba aan u daciifi maayo waxba ma dareemaya taasuu ka wada saasuu ku fasiray alimaamu nawowi allahu canhu marka yani waxaa weeyaan buu leeyahay cunto iyo sharaab xaqiiqiyaho loo keeni jiray inaanu jirin laakiin awoodda iyo faa'iidada iyo nafciga laga helo cuntada iyo sharaabka inuu alla siin jiray alimaamu ibn اlqayim raximah اllahu tacala fi kitaabi zaadi اlmacaad isagu si muxuu arrintaasuu sii faahfaahiyey oo wuxuu leeyahay rasuulku sala allahu alay wasalam taladudka munaajaadka rabbiga iyo cibaadadiisa iyo muraaqabadiisa iyo tafkiirka uu qalbigiisu alle la jiro uu ku macaansanayo yuu ku ilaawi jiray oo kaga kaaftoomi jiray cunto iyo cabitaanba oo markaasu wuxuu leeyahy arrintaas qofka u fiirsada muxuu ahayd waa arrintaasoo kale waa garanaya buu leeyahy markaasuu shicir iyo waxyaalo sidaasa soo qaadanaya marka yani kolley waxa weeyaan marka yani waxay ku wadaan cunto nebiga alay slat slam kolkaa lasiin jiray inayna jiraan lakiin haddii kale wuxuu dhihi lahaa anigu iskuma bixiyo oo waxbaan cunaa buu dhihi lahaa waxaase jirta ugu yaraan hal mar in la hubo in nebiga sala allahu alayhi waali wasalam samada طacaam looga keenay oo uu cunay oo waxaa la weydiiyey nebiga salى allahu عalayh waali wasalam cunto weligaa ma lagaaga keenay cirka ma lagaaga keenay baa layidhi markaasuu yidhi haa cuntaa la iiga keenay samada oo miskanad yani weelka cuntada lagu diiriya baa layidhaaha yaa la ii keenay xadiidkan kadana marka waa xadiid saxiixaho waxaa wariyey axmed iyo darimi can ilbaraa'i bni caazib radia allahu canhuma ayay ka wariyeen mxuah inna waxaan u jeedaa axmed iyo mxuaha darimi iyo abu yacla iyo albazaar ayaa wariyey saxaabiga la yidhaaho salamata bnu nufayl asakuni ayay ka wariyeen asheekh muqbil ilwaadici xafidahu llah bana saxiix buu xadiidkan kada ka dhigo waa saxiix buu leeyahay kitaabkiisa la yidhaaho almusnad الصaxiix ayuuna ku sheegay arrintaa marka halkaas iyo markaas iyadu way dhacday nabiga sal ly slm in cunto loo keenay xagala looga keenay laakiin in joogta loogu keeni jiray iyo taas iyadu mid la ogyahay maaha can abi qataada alxaariث bni ribciyin alanصari radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi salى اllahu alيyh wali wasalam inii la aquumu ila salaa anu salaadaan u kacaa oo dadkaan tujinaya wa uriidu ma ahaanan rabaa an utawila fiixa inaan dheereeyo suurada dhaadheer ku aqriyo fa asmacu markaasaan maqlayaa bukaa asabiyi canhu goohintiisa ayaan maqlayaa fa atajawazu fii salaati salaadayda ayaan soo gaabinayaa karaahiyata an ashuqa calaa ummihi necbayse aan necbaysanayo hooyadii inaan dhibo oo hooyadii inay ku jirto dadka igu daba tukanaya yaan garanayaa ilmaha oohintiisana ay ka xanuunsanayso markaa sidaasaan u dedejinaya ugu fudaydinaya raxmad aan u naxariisanayo daraaddeed rawaahu albukhaariy wa can jundub bni cabdillaahi radia allahu canhu qaala qaala rasul lah sl ly slam man sallaa salaata subx qofkii salaada subax tukadaayo fa huwa fii dimmat illaah ammaanada alle ayuu ku jiraayo alluu magan u yahay magantii alle weeyaan qofkii salaada subax tukadaayo falaa yatlubanakum allah alla yaanu idiin qabsanin min dimatihi bishay ammaanadiisa waxaan idinka qabsan iyo magantiisa u daaya qof salaadii subax maanta tukaday ha taabanina allu ammaan u yahay alla dhigiisa badbaadiye fainahu xaalku wuxuu yahay man yaطlbuhu min dimatihi bishay yudriku alla waa gaanaya oo qabsanaya kama baxsan karayo uma yakubuhu wuxuu ku hambooridaya calaa wejhi wejigiisa ugu hambooridaya fi naari jahannam madax madax buu naarta ugu tuuraya rawahu muslim iska ilaaliya markaa ninkii nin salaadii subax saa ka tukaday qofoona wuxuu dhibin jirhkiisi iyo maalkiisi iyo dhiiggiisi iyo ninkii la dhihi jiray alxajaaj ibni yuusuf athaqafi amiirka ciraaq ahaa ee safaax ahaa yaa waxaa la sheegay xadiidkan kaduu maqlayo markaasuu si xun u dabaqay sida xun u dabaqay waxaa weeye qofkuu rabo inuu dilo iyo wuxuu dhihi jiray makabinina saaka salaada subax ka furina soo daynina qofkii la rabo maalintii in la dilo sida sidaa ugula dardaarmi jiray sajaankiisa dee kaasuna jahligiisa ka mid tahay hadday arrintaasu waaqic ay tahay oo dhacday oo qofka muxuu ahaye waa waa iskaga tukan karaa salaad la-aanbaba iyo wuxuu iskaga tukan karaa hadduu maxbuus uu yahay isagu aanay sidii usoo sooroodo oo isaga tukado salaad baa lagu taxgelinayaayo iskaga tayamuma sijnigiisaas iyo oo ama hadduu eh, tayamumkii kolku ta xidhxidhan yahay oonu kari karaynin ishaare iyo uu iskaga tukado qof tukaday buu ka dhigan yahay waa tukaday marka salaadiisa waa jirtaa marka cibaadadii rabbi oo u diiday iyo wuxuu isku darsanayaa marka dhiiggii xaaraamta ah ee u daadiyey xadiidkuna wuxuu ku iman doonaa saddex boqol sideetan iyo sagaal وعn iبni cmr radي allahu canهuma ana rasuula اlahi sl ly slm qaala almuslimu aku lmuslim qofka muslimka iyo ka muslimka a walaalki weeyaan suu walaalnimadaasun marka maxay keenaysaa walaalnimadu waxay keenaysaa waa inuu ilaaliyo marka kol haduu walaalka yahay oo walaalkiisa xagga dhalashada ah siduu ula dhaqmi lahaa oo kale udhamo ula dhaqmo siduu u aanaysan lahaa u aanaysto siduu dhibaatada uga ilaalin lahaa uga ilaaliyo siduu dheeftiisa ugu dadaali lahaa ugu dadaalo laa yadlimuhu ma dulmiyo walaa yuslimuhu mana baylihiyo laa yuslimhu iyo laa yaqdulhu oo xadiidka soo socda ku imaan doonta yaa isku macno ah oo macnuhuna waxaa weeyaan inaanu taageerin oo dhibka uga tago kaasaa laga wadaa yani dhibka dhibaatada ugama tago oo dhibaatada ugama tago oo waa u badbaadiyaa dhibaatada uka ka u gargaaraa weeyaan man kana fi xaajati akhihi kana allahu fi xaajatihi qofkii danta walaalkii ku dhex jira oo u hagaajinaya alla isagana dantiisa ku dhex jira oo u hagaajinaya oo xiise u beelahtiraya waman faraja can muslimin qofkii ka fayda qof muslimana kurbatan dhibaato qofkii ka fayda faraja allahu canhu bihaa kurbatan min kurabi yowmi alqiyaama kurbooyinka maalinta qiyaamaha ee daran mid kamida buu alla sababteeda kaga faydaa waman satara musliman qofkii qof muslima u ceebqariya wax mxua xun oo uu ka og yahay qaryo oon khashifin satarahu allahu yowma alqiyaama maalinta qiyamau isagana alla astura muttafaqun calayh xadiidkan kada marka waxaa muttafaq calayh wuxuuna ku imaan doonaa laba boqol afartan iyo afar ayuu ku soo noqon doonaa <clears throat> isaga oo laakiin ah waa riwaayatu ibni cumar isaguna yani laakiin isaga naftiisii weeyaan baa soo noqona وعn أbي هريرة رضي الله عنه qال qاla رsuل الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم almسلم أخو الmسلم mslimku qofka mslimkaa walaalkii weeyaan laa yakунhu ma khiyaamo walaa ykdibhu uma been sheego walaa ykdulhu mana baylihiyo laa yuslimu dii horay la mid tahay waa kaan nidhi marka yani dhibaatada ugama tago weeyaane waa taageeraayo waa u gargaaraa nusrada iyo iyo khidlaanka ayaa isu ah, cagsi isu ah kullu lmuslimi cala lmuslimi xaraam qofka muslimkaa ah dhammaantii qofka kale ee muslimkaa ah xaraam buu ka yahay xaraam buu ka yahay wix alla yani waxa alla wixii qofka muslimkaa ku saabsan ee xagga xoolihiisa iyo naftiisa iyo dhiiggiisa iyo sharaftiisa iyo hiba xaramka ka tahay siday tafsiilanayso jumlada soo socota cirduhu sharaftiisa iyo maalhu dhiiggiisa iyo wadamuhu maalhu xoolihiisa iyo wadamuhu dhiiggiisuba kullidii bay marka fasiraysaa attaqwa huna alla ka cabsigu waa halkan laabtuu farta ku fiiqaayey bixasbi imri'in qof waxaa ugu filan min ashar shar ugu filan oo shar weyn oo aanu wax kale u baahnayn oo oo sharinimo isagoo ugu filan oo naar uu ku geli karaa an yaxqira akhaahu lmuslim inuu liido walaalkiisa muslimka ah hoos u eego oo xaqiro taasaa shar ugu filan qofka muslimkaa waa shar weyn marka inuu sharifo oo weyneeyo oo darajeeyo oo u ceebqariyo mooyaane inuu khashifo oo ceebihiisa uu sheeg sheego oo dadka ma maqateesheen hebel wuxuu sameeyaa waxaas yaalahaas la boodo taasu waxaa weeye mid aad iyo aad u xun oo xaaraam weeye isaguna inuu ceebtaa isagana alla ku khashif dhow yahay waana wuxuu gelayaa dadku alla yidhi subxaanahu wa tacala in aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi aladiina aamanuu lahum cadaabun aliimun fi dunya walaakhira rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasan xadiid xasana ah weeyaan buu yihi weliba waaba xadiid saxiixa xasan keliya ma aha wuxuuna ku soo celin doonaa raqam miatain hamsa wa halaaثiin miatain hamsa wa halaaثiin buu kusoo celin doonaa ayb yani qaarkii weeye kulligii ma meetan hamsa wa talaatiin waa ka kan kada ku xiga weeyaan qaarkii baa halkaa kusoo noqon doona laakiin isagii oo dhan ma aha saddexdan tada xadiid xadiidkii laba boqol iyo soddon iyo saddex iyo laba boqol iyo soddon iyo afar iyo soddon iyo shan xadiidtaasi way isku macaano dhodhowdahay kan soo socda isagu mxuah mid afartan afar waaba mid buu takraar ku yahay wacanhu radia allahu canhu qaala qaala rasul lah sal alay slam laa taxaasaduu waana isxasdina isxasdina xasadkana waxaa la yidhaahaa ugabicid qofka nicmo alla u siiye looga bo-o oo loo quuri waayo oo loo jeclaysto inuu alla dhaafiyo walaa tanaajasuu ha isfallisina ha isfallisina tanaajushka ama najshigu waxaa weeyaan waa falisaad beenbeenahoo qof wax iibsanaya inaad intaa isgarab taagto aad dhahdo anaa intaa ku daraya adiga oo aanay ka ahayn dhab ayna ka ahayna qofka inaad ku qaalisaxeeyso aad rabto dadka qaarkood baa marka sidaa yeelo reer baraawi waxyaalahaas iyo baa lagu sheegaa inay runtaa iyo kale mooyaan qofkii marka dukaanka lahaa markay dadka reebaadihii iyo eh, soo galaan ayuu eh, kuwa dariskooda iyo qaraabadooda iyo wax sidaas iyo ay muxuaha ku soo garab taagayana kolkuu yidhaah marda intaasaan ku rabaa maiga siinaysa yuu dhahayaa waanana intaa ku rabo wax ku daray si uu qofkan kada ugu eh, ugu booriyo oo ugu khadco walaa tabaaqaduu ha warhaysnicina walaa tadaabaruu ha kala jeedsanina oo wejiga ha kala dadbina walaa yabic bacdukum calaa bayci bacdin qaarkayn qaarka kale iyaanu iibkiisa ka kor iibsanin wax uu baayacday aanu ka kor baayicin oo er iska celi anaa kaaga caasiyaanu dhihin wakunuu cibaad allahi ikhwaana war addoommihii allow walaala ahaada intaas waa dheeraad oo xadiidkii hore ma ayna ku jirin laakiin intan soo socotaa xadiidkii hore naftiisii ah markaas wuxuu leeyahay almuslimu akhu lmuslim laa yadlimuhu ma dulmiyo walaa yaxqiruhu ma yaso oo ma liido walaa yaqduluhu mana baylihiyo attaqwa haahunaa alla ka cabsigu waa halkan kada wayshiiru ilaa sadrihi laabtiisuuna xabadkiisuuna gacanta ku fiiqayo kolkuu haahunaa lahaa marka waxaa weeyaan qofka ee alle kacabsaqiga ee alla ka cabsada taqwadaas waa midda qalbiga ku jirta weeyaane ee foorfoorarsiga iyo dabnadaqdaqaajinta iyo taasu had iyo goor ma aha in qofka qalbigiisa alle kacabsi uu ku jiro qof daalima baa laga yaabaa inuu salaadii tukado oo masjidka soo galo oo qur-aan aqrisanayo oo wa ha bixasbi imri'in min ashari waxaa qof ugu filan shar ugu filan an yaxqira akaahu lmuslim kulu lmuslimi cala lmuslimi xaraam damuhu wa maaluhu wa cirduhu rawaahu muslim weliba laba goor oo kalena waa soo celin doonaa xadiidkan kada isaga ah kun iyo shan boqol iyo siddeetan iyo shan boqol iyo labaatan iyo toddoba labadaa meeloodba waa kusoo noqon doonaa wanajshu laa taraajashuda najshiga laga qaatayo waxa weeyaan an yaziida fii thamani silcatin yunaadaa calayha fi suuqi wa wanaxwi inuu wax ku daro badeecad la naadinayo oo suuqa lagu naadinayo oo la xaraashayo iyo wixii lamida wax la kale baayacanayo la kala iibsanayo iyo inuu qiimihii wax ku daro walaa raqbata lahu fii shiraa'iha aanu aan mxuahay aan u haynin niyadna aan u haynin iibsigeeda bal yaqsidu an yaqura kayrahu inuu qayrka ku khadco oo ku kadsoomo ayuu rabaa waada xaraam wاtadaaburu laa tadaabaruuda kala jeesiga waxaa weeyaan an yucrida can اlinsaani wayahjurahu qofka inuu wejiga ka jeediyo wejiga ka dadbo oo uu hadalka ka goosto weeyaan wayajcalahu uu ka yeelo ka shay ladii waraa'a dahri wadubur wax dhabarka la iska mariyay oo kale uu ka dhigo oo aanu xaggiisaba soo fiirinaynin can anasi radi allahu canhu an nabiy sal ly slam qaal laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi ma yuxibu linafsih midkiin mu'min ma noqonayo ilaa uu kala jeclaado qofka eh, walaalkuu kala jeclaado wuxuu naftiisa u jecel yahay anna waxaa muttafaqun caleyhi weeyaano waan soo marray oo waxaan kusoo maray raqam mi-a thalaaha wa hamaaniin boqol iyo siddeetan iyo saddex lambarka ah baan kusoo marray wa canhu radi allahu canhu qaal qala rasul lah sal lla alay slam unsur akhaaka daaliman aw madluuma taageer walaalka hadduu gar daran yahay iyo haddii laga gar daran yahayba labada goorba taageer marka qaala faqaala rajul markaasu nin wuxuu yidhi yaa rasuula allah ansuruhu idaa kaana madluuman waan taageerayaa walaalkakay haddii laga gardaran yahay oo gardaradaan ka dhicinaya qofka dulmiya ayaan ka dhicinayaa ara'ayta bal ka waran in kaana daaliman haddii uu gar daran yahay kayfa adlimuhu kayfa ansuruhu seen u taageerayaa kolka waxa weeyaan marka waxa weeyaan eh, carabta hadalkan kada unsur akhaaka daaliman oo madluuman ah hadal mahmaha carbeedahoo hore weeyaan oo laakiin iyagu sidaa ugu dhacaayo ay ula jeedeenoo walaalka hadduu gardaran yahay hadduu laga gardaran yahayba iyo gardaraba isku garabtaag yay iyagu dhihi jireen oo nin shaacir aho iyaga ka mid ahba wuxuu yidhi walaalkay shicir macnihiisu uu yahay walaalkay haddii aanan taageerin kolka uu wax dulmiyayo kolka aan la dulmiyaana maba taageerayo kolka marka laakiin nebigu sala allahu alayhi waali wasalam sidaa inaanu ula jeedin ayuu saxaabiga kadu fahmay lianna taa islaamnimadaaba diidan marka wuxuu ula jeeda uu waraystayo markaasu wuxuu yidhi nebiguna sal ly slam taxjuzuhu buu yidhi mise tamnacuhu waxaad ka celinaysaa buu yidhi mise waxaad ka dhex ka hor joogsanaysaa min adulm dulmigaad ka celinaysaa fa ina dalika nasru kaasaa taageero u ah gargaarid waxaa u ah eh, inaad dulmiga ka celiso lianna naftiisa yuu halaag aakhira ku ridayaa halaagaasana dadguna ka badbaadinaysaa kaas marka weeyaan xadiidkana waxa u waraawahu ah, lbukhaariy ah. wuxuu ahaa ninkii shaacirkaa wuxuu yidhi baan filayaa inuu ahaa idaa ana lam ansur akhii wahuwa huwa daalimun cala alqowmi lam ansur akhii xiina yudlamu haddaanan walaalkay u taageerin raggaanan ka taageerin kolkuu gardaran yahay kolka laga gardaran yahayna maba ka taageerayo nin kale oo shaaciraho isaguna carabta caadadeedii ka tarjamayay oo inta geeliisii la dhacay oo tolkii uu qayshaday oo yidhi war maxaa igula duula reer hebel baa geelaygii dhacay ay ku diideen oo eedaynaya ayuu leeyahay haddaan reer hebel ahaan lahaa geelaygii reer hebel ma xalaalaysteeno waa niman sidaasoo waa niman sidaasoo uu ammaanay markaasuu wuxuu ku ammaanoo gabayadiisii ka mid ahaa low kuntu min maazinin lam tastabix ibilii banu banulaqiitati min duhli bni shaybaana idan laqaama binasri macsharun khushunu cinda alxafiidati duluuhatin laana qowmun ida sharu abdaana jidayhi lahum taaruu ilayhi zuraafaatin wawuxdaana markaasuu goor dambana yidhi waa ulajeedadahe laa yas'aluuna akhaahum xiina yandubuhum fi nnaa'ibaati calaa maa qaala burhaana walaalkood korkuu u yeedho u qayshado masaa'ibta korkay dhacdiiyo qaylada waxa uu sheegto ee reer hebel baa kan iyo le laila soo baabiya lagula duula layidhaaho deliil ma weydiiyaan tala talayayaa reer hebelaayaba kol haddii uu yidhaaho khalaas halkaasaa las warmaha lasoo qaadanaya seefahoo lagu duulayaa oo dad laso leh saasay marka ahaan jireen markaas taas weeye midda uu ninkaan saxaabigiihi uu nebiga alayh isalaatu wasalaam wareysanayo oo dareemayba inay intaas kolka kollaba maqsuuda rasuuli llahi sala alla alay slm ayna ahaan karaynin وعn أbي هuريرة رضي الله عنه أن رsuل الlhi صلى الله عليه وسلم qاaل xq المسلم عlى المسلم خمس qofka mslimka ah xaqu ku leeyahay qofka kale ee mslimka ah waa شhan ciyaadaة المariض qofka jiran oo la booqdo hebel baa jiran markaad maqasho waa inaad booqataa wa اtibaaع الjanaaئز janaazooyinka raacidooda meydka lasii wado oo waxa laga soo aaso aaskiisa laga qayb galo wa ijaabatu dacwa wacidda oo la yeeho kolka cunto lagugu yeedho oo aros hahaate ama wax kale ahaatee la yeelo la raaco wa tashmiitu alcaatis qofka hindhisooda oo yarxamuka allahu la yidhaho loo duceeyey yani oo yarxamuka allahu la yidhaaho marka yani sharti waa inuu kolkaa alxamdu lilah yidhaaho aanu ka badinin laba iyo saddex goor iyo meelahaas aanu ka badin sida riwaayadka kala gagadisanaaduo ay sheegayaan haddii uu marka uu indhisada uu badiyo markaas uu hargabsan yahay in loo duceeyo allah ku caafiya la yidhaha mooy yarxamka allah marka lama sii wadayo xadiidkana marka waxaa muttafaqun calayhi wuxuuna kusoo celin doonaa raqam tumnimiya hamsa wa tisciin wa fii riwaayatin limuslim xaqu lmuslimi sittun qofka muslimkaa xaqiisu waa lix lixdaa marka laba dheeraada buu halkankooda ku darayaa midna tii hore u ka goynaa marka kolkii la isku daro labadan riwaayadood toddobay isku noqonayaan idaa laqiitahu fasallim calayhi markaad la kulanto salaam hadduu ku salaamana markaa waaba xaqi waa ka sii weyn yahay oo raddigii ayaa ka xoog badan wa idaa dacaaka fa ajibhu hadduu ku wacana yeel wa ida istansaxaka fansax lahu hadduu kula tashadoo nasiixo ku weydiisto u nasiixeeyo la taliyo sida khayrka aad u malaynayso kula tali waxba ha ka qarinin waidaa labadaasa marka dheeraada ti ugu horreysay iyo idaa laqiitahu fasallim iyo midantadasansaanka fasaxlow waidaa catasa hadduu hindhisoodo faxamid allaha shardigaasa markaasna uu leeyahy fashamithu waidaa marida haddii uu jiradana facudhu booqo waidaa maata markuu dhintana fattabichu raac janaazadiisa raac wax ka aas ah. intaasaa xuquuqdaasa marka la isku leeyahy waa marka tii hore wuxuu muxuu ahay aanu ku darin tii hore waxaanu ku darin oo kankada uu ku daray raddu salaam ee badu salaamba marka kankada ku uu ku muxuahay ku ku bedelay وعn أbي cmاr الbrاء بن cاaزب رضي الله عنهma qاla أmrnaa رasuul الlahi صلى اه علي sلم rsulka allah wuxuuna faray بسبع ونahاana can سبع toddoba ayuuna faray toddobana waa naga reebay toddobadaa uu faray waa toddoba kulligood wada xuquuqda muslimiinta isku leeyihiin ah toddobadantada kale ee uu ka nahiyeyna waa waxyaalo muxaramaad ahoo ku saabsan ee waxyaalaha la xidhi iyo weelasha iyo waxyaalaha ku saabsan amaranaa biciyaadati lmariid qofka jiran booqashadiisuu nafaray waa mid kuwii horena ku jirtay waitibaaci aljanaaza janaazada raaciddeedana waa nafaray janaazadana meydka ee dargada saaran baa la yidhaahaa wa tashmiiti alcaaqis qofka hindhisooday oo loo duceeyo yarxamuka allahu la yidhaaha bishardi inuu xamdiyo wa ibraaru lmuqsim tanu kuwii hore kuma jirin muqsim qofka dhaartay qofka dhaartay oo dhaartii loo laga dhabeeyey oo aan laga xinfi aan lagu ridin oo yani siduu ku dhaartay wax loogu fuliyo ilaa inuu muxuu ahaa inuu waxaas uu xaraama yahay mooyaane sidii aan soo maray xadiidkii canas ibni malik radi allahu canhu ee ka warramayay gabadhii nebiga sala allahu aleyh waali wasalam radi allahu canha ee ilmuhu ka dhimanayay usoo farrin dirtay nebigu sala allau alay wasalam markii hore ee usoo farrin dirtay waa u cudur daartay laakiin kolkay ku dhaaratay waa kii kacay sigoon hadal kusoo celinin taasoo kalea marka muqsim laga wada wallahi inaad saa yeelaysaa hadduu ku yidhaaho waa inaad u yeesho sidii ilaa inuu waxaas u yahay mooyaane wa nasru lmadluum qofka la dulmiyey oo la taageero oo laga dhiciyo dulmiga wa ijaabat daaci wa ifshaau salaam tana iyaduna dheeraada ifshaau salaam salaamta oo la badiyo marka kolkii la isku daro toddobadii hore iyo saddexdan la isku daro toban bay isku noqonayaan saddexdan saddex xadiid midba waxay laga qaatay kolkii la isku dardaro mid intuu dheeraadka leeyahay toban bay noqonayaan xuquuqda muslimiinta ay isku leeyihiin salaamta marka oo la fidi la faafiyo tii horese iyadu waxay ahayd ida laqiitahu fasalim calayh yani marka labadaas way istegi karayaan salaamta oo la badiyo oo qofkaad garanaysa kii kaleba la salaamo taasaa la rabaa maaha qofkaad garanaysa on keliya inaad salaamto wa nahaanaa wuxuuna naga reebay toddobadii can khawaatim aw takhatumin bidahab buu yihi fargashyaal dahaba buu yihi mise ku kaatumaysasho fargashasho dahabka farta la gashado oo kaatun laga dhigto waa ragga haweenku kuma jiraan wa can shurbin bilfida iyo wax lagu cabo koobab oo qalin ah fida ah wa can mayaasir can ilmayaasir alxumri barkimooyinka gudguduudan waxaa weeyaan barkimooyin jiljilicsan oo naaguha raggooda ay u samayn jireen oo salka la saaroo lagu fadhiisto oo awrta iyo la isaga dhigo kooreeda la isaga dhigay way ahaan jireen al-urjuwaanna waa la dhihi jiray marka iyagu waxay ku xaaraam noqdeen waxa weye xariir bay ka samaysnaan jireen xariir ahaantaasay marka ugu xaaraam noqdeen marka kulli toddobadan todo iyadoo markan waxay ku saabsan yihiin dahab iyo fidi iyo iyo xariir unbay ku saabsan yihiin wa can ilqasiy waa nooc xariirta ka mid a ah. wa can lubsi lxariiri walistabraq istabraquna isaguna waa xariirta nooc ka mid a ah. wadibaaj dibaajkuna waa xariirta nooc ka mid a ah. marka xariirtii iyo anwaacdeedii kala gedisnayd bay intantada dambaba ay ku saabsan yihiin shanta todo dambe taas hore ee muxuu ahaayey fidad iyo dahab ku saabsan mooyaane xadiidkan kada marka waxa weye waa muttafaq calayhi isagoo mukhtasarana bu wuxuu ku iman doonaa raqam humnimiya sabca wa arbaciin halkaasuu ku iman doona wafii riwaayatin wainshaadu daalla fi sabci lwal toddobadii hore laisfaray baa waxaa riwaayada qaarkeed ay dhehaysay baadida oo la baafiyo oo aan la qarsanin waryaa xoole ka lumeen warneef sidaasabaan arkay waa shay sidaasabaan arkay war saacad wax sidaas in la yidhaahoba xuquuqda markii laisku leeyahay ka mid a ah. ama kolkuu qofku baafsado ee wax sidaas yaarka yidhaaha loo sheego ama kolkaad aragtaba hore horisaba loo sheego almayaahiru biyaa-in muhanaatin qabla alif alifta horteed ya laba dhibicle baa ku jirta wa haa-in muhallahatin bacdaha alifta ha saddex dhibiclen oo ka dambaysa wa hiya jamcu mayhara ama mihara wa hiya misanadaasuna min alwasaara baa laga keenay oo wasaaraduna waa jileeca ah. mxuu aha wa hiya shay-un yutakadu min xariirin wuxuu ahaan jiray barkima oo laga samaysto xariir laga samaysto oo wayuxshaa lagu cubo qutnan cudbi lagu cubo ow naxwo ama wax lamida baalgoray iyo wax sidaasiya lagu cubo wayujcalu fi sarji kooraha la kor saaro kooraha faraska wa kuuri libil ee kuuri lbaciir iyo awrka horiisa la kor saaro oo yajlisu calayhi raakibu qofkuu ku fadhiisanayo islaamaha raggooda sidaa ugu samayn jiray alqasiyu bifatxi lqaafi wa kasri siini lmuhmalati lmushadada wahiya hiyaabun tunsaju min xariirin wa kataanin mukhtalitayn xariir iyo kataan isku jira laga samayn jiray bay ahaayeen wa inshaadu daallati tacriifuhaa haybaarinteeda weeyaan marka inshaadu daalana kaasa laga wadaa baabu satri cawraati اlmuslimiin muslimiinta cawrooyinkeeda iyo ceebahooda oo la qariyo wannahyi can ishaacatiha ligayri daruura in la faafiyo oo la sheeg sheego reebidda la iska reeba ilaa maslaxa inay ku jirta mooyaane oo digniyo qofka dadka looga digay iyo wax sidaas iyo xuquuq oo bani aadam oo uu dhunsaday iyo wax sidaas inay ku jirta mooyaane meesha ku lumaysa qaala allahu tacaala ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi aladiina aamanuu lahum cadaabun aliim ina aladiina kuwa yuxibuuna jecla an tashiica inay ku fido ku baahdo alfaaxisha waxyaalaha xunxume arrimaha qabiixadii fi ladiina aamanuu dadka mu'miniinta inay ku fido kuwa jeclaa lahum cadaabun aliimun cadaab xanuun kulul bay leeyihiin fi dunya waalaakhira aakhirihi adduunkaba aayaddaas waxay kolkeedii hore kusoo degtay qisadii ifkiga marka kuwii munaafiqiinta ahaaye beentaa faafiye ee ku sheekaystay ee dadka suuqa geliyey iyo alla ku hadiday marka wax alla wixii iyado sidooda oo kale iyo wax lamida yeelaana waa soo gelayaanoo meelo badananbu alimaamu nawowi radia allahu canhu uu aayaddaa usoo la deliishan doonaayo baabo badan buu ku bilaaban doonaa marka dadka muslimiinta ah in ceebahooda la faarfaaro oo ceebahooda la fidiyo oo lagu sheesheekeeyo lagu maadsado iyo kulligood waa soo wada gelaysaa waxay ceeb uu leeyahayna waa in loo asturo wanaaggiisa wuxuu leeyahayna la faafiyo oo la ammaano oo wacan abi hurayrata radi allahu canhu can nebiy sal ly slam qaala laa yasturu cabdun cabdaa addoon addoon ma asturo fi dunya adduunka kuma asturo ilaa satarahu llahu yowma alqiyaama rawahu muslim isagana alla qiyaamahu asturaa waan kaan soo marray xadiidkii ahaa isaguna waman satara muxuu ahaa mu'minan satarahu llahu fi dunya walaakhira xadiidkii dheeraa dhexdiisa waa kaan kusoo marray kan oo kalena marka isagoo gaaban buu intantada gaar u sheegay rawahu muslim وعنه رضي الله عنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رsuل الله صل ل سلم يقول كل أمتي معاafا إلا المجاهرون ummadayda dhammaantood alla waa cafiyayaa ilaa kuwa la jahra ee iyagu caddaysta mooyaane kolkay samaynayaan dembiga qofku uu samaynayo hadduu la cararo oo la gabado oo isqariyo oo waa qof qalbigiisa wax ku jiro oo qalbigiisu qoyan yahay oo xishoonaya ugu yaraan bal dadkii un ka xishoonaya marka laakiin oo kaas marka isaga alla waa inuu cafiyo waa suurowda laakiin qofka mutabajixa ahaa isagu dadku hortooda wax walbaba iskaga sameeya allana aan ka cabsanaynin khalqigana aan ka xishoonaynin kuwaas weeyaan mujaahiriinta kuwa alla uma dembi buu leeyahy wa ina min almujaahara la jaharka dembiga lala jaharana waxaa ka mida kolka la samaynaya un ma ahaa an yacmala arajulu bileyli camala inuu qofku habeenkii camal sameeyo camal xun uu sameeyo oo aan la ogayn uma yusbixa uu waaberiso qad satarahu allahu caleyh isagoo alla uu ku asturay fayaquula uu yidhaha yaa fulaan hebelow camiltu lbaarixata kada wakada xalay waxaan sameeyey ma xalay waxaan sameeyey naaga iyo khamri iyo wuxuu maalan xalay uu labtay oo buu ku sheesheekaynayaa marka kolkuu samaynaya lama arkaynin laakiin wuu sii faahfaahinaya ku faanfaanaya ugu maadeynaya makhaayadaha ugaga sheekaynaya qad baata yasturuhu rabbuhu wuxuu bariyey isagoo rabbigii uu asturaayo wayusbixu wuxuuna waa barisanayaa yakshifu satra allahi calayhi isagoo asturaadii alla iska saydayo isagu isfadeexadaynaya kaasuna marka mujaaharadii ka mid tahay muttafaqun caleyh marka mujaharadii baa laba nooc noqonaysa marka uu samaynayo aanu la gabanin oo dadka hortiisa uu ku bareero oo ku caddaysto iyo isagoo dadka hortiisa kaga sheekeeya goortii dambe wa canhu radi allahu canhu can nabiyi sala allahu aleyh wali slam qaal idaa zanat ilamatu fatabayana zinaaha addoontu markay zinaysato oo zinadeedu ay caddaato oo ku sugnaato falyajlidha alxadda xadda haka ha garaaco xad ha ka oofiyo walaa yuharib calayha yaanu caayinna yaanu aflagaadayn xaqi alla ka ofiya ha garaaco laakiin yaanu caayino baasha xuneed ilada ee kida waxaasiy yaanu dhihin xaqi alle ka oofi laakiin ha aflagaadaynin wa uma in athaaniya mar labaadka hadday zinaysatana falyajlidha alxadda walaa yuharib calayha uma in zanat mar saddexaadkii hadday zinaysato falyabichaa ha iibiyo walow bixablin min shacar xarig dhogor aba ha ahaade dhogorta riyaha iyo wixii lamidaba shacar la yidhaahaa midda cidaha suuf baa la yidhaahaa suuf inaga cudbidaan u naqaanaa qutni baa iyada la yidhaha taas ee geela dhogortiisana wabar baa la yidhahaa marka xalig liita wax qiimo yar maahaade ha iska tuuro ha iska iibiyo yaanu haysanin kol hadday waxaas xirfo ka dhigatay attasriib tawbiq waa canaanta yani muxuu ahay waxaan lagu canaantay ee lagu sheeg sheeg waxaan kan ee waa xadsaa u samayso waa maxaa la yidhaaho marka yoanu af iyo adin isugu darin adinka keliya ha ku dayso si taasna marka waxaa la mid a ninkii isaga oo khamre cabe inta la keenay wax kan xadiidka soo socda weeyaan wa canhu radi allahu canhu qaal utiya nabiyu sala allahu alayh waali slam nebiga waxaa loola yimid oo loo keenay birajulin qad shariba khamraa nin oo khamre cabay nucaymaan baa la dhihi jiray mise ibnu nucaymaan baa la dhihi jirayoo qof muslima oo isagu liimaani buu ahaa waxaa loola yimid oo loo keenay birajulin qad shariba khamra nin oo khamro cabay nucaymaan baa la dhihi jiray mise ibnu nucaymaan baa la dhihi jirayoo qof muslima oo isagu liimaani buu ahaa laakiin qof fudfudud buu ahaayo aan isxajin karaynin oo qolka qaarkood waxyaale ku kicikici jiray baashaas markuu arka meel lagu cadeeyana aan iska xajin karaynin buu ahaa radia allahu canhu marka ninkaasaa loo keenay nebiga sal llahu alayh waali wasalam qaala markaasu wuxuu yidhi idribuuhu garaaca qaala abu hurayra radi allahu canhu abuu hurayra qisada warinayaa wuxuu yidhi fa minaa waxaa naga mid aha addaaribu biyadii ku gacantiisa ku dhardharbaaxayo ama feerfeeraya wadaaribu binacri ku kabtiisa la dhacaya wadaaribu bihawbihi ku maradiisa farqeeda la dhacaya ninba wixii u hayay unba loogu gacan qaaday sidaasay racaadadiisu ahaan jirayto nabigu sal lla alay slam wax uma xadidin tira iyo wax sidaas uma xadidin <coughs> garaacan buu dhihi jiray oo loo gacan qaadi jiray falama insarafa markuu gadoomay ou tegay buu qaala bacdu alqowmi raggii qaarkood ay yidhaaheen akhzaaka allah alla ku dulle ma agara maa yutaa bihi waliba ku daray in mise baa la keenaya isagoo dhacdhacayo khamlaysan beledku qaar waxaasuu ku yidhi qaala markaasuu nabigu sala allau alay slam laa taquulu haakada saha dhihina laa tuciinuu calayhi shayطaan shayطaanka ku caawinina shayطaan baa duufsadaye inaad u ducaysaan mooyaane hadaaka allahu iyo aad tidhaahaan mooyaane haddaad habaartaan shayطaankii baad ku taageertaan oo ku gacansiiseen rawahu الbukhaariy wuxuuna ku imaan doonaa alf وqomsomiya itnain wa sitiin raqamkaasu kusoo noqon doona marlaba baabu qadaa'i xawaaئiji اlmuslimiin gudidda dadka muslimiinta danahooda la gudo oo loo jajabnaado danahooda qaala allahu tacaala wafcaluu lkhayra lacalakum tuflixuun khayr oo dhan sameeya waad liibaanaysaan marka ficlu lkhayr buu ka mid yahay qadaa'u xawaaij lmuslimiin aayada aan soo marray baababka hore aan kusoo marray oo makaarif ama haa ama xadiid buu ahaa kuwaasna marka waa ka mid yihiin oo iyagana waa soo celin doona وعn بن cمر رضي الله عنهma أن رsuل الlhi صلى اه علي سلم qاal الmسلم أخو muslimku waa muslimka walaalkii laa yadlimuhu ma dulmiyo walaa yuslimuhu ma baylih iyo baylahada ugama tago iyo dhibaatada ugama tago ee waa gacan qabtaan walaa man kaana fii xaajati akhiihi kaana allahu fii xaajatih qofkii danta walaalkii ku dhex jira oo walaalkii wixiisa u baylah tiraya isagana dantiisa alla ugu jiraayo danihiisa alla u waman faraja can muslimin kurbatan faraja allahu canhu biha kurbatan min kurabi ywmi alqiyaama waman satara musliman satarahu allahu ywma alqiyaama qofkii muslim u ah, ahayd qaryanisna alla qarya mutafaqun aleyh waana soo marray laba boqol soddon iyo saddex baan kusoo marray mar dhaweyd wa can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sal l slm qaal man nafasa can mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa allahu canhu kurbatan min kurabi ywmi alqiyaama qofkii qof muslima ah, ka fayda kurbad kurbadaha adduunyada kamida ah, mid midda qiyaamaha baa isagana alla ka fayda waman waman yasara calaa mucsir qofka uu dhib yareeyo u howl yareeya qof mucsir dayntii iska bixin kari laha mucsirkaasaa la yidhahaa qof dayntii ku adkaato iska bixin kari laha qofka u dhib yareeyo oo ama qofkii kulaha ula hadla oo wax ka rid yidhaaha ama dib uga dhig yidhaaha ama isagoo hadduu kulaha dib uga dhiga ama wax ka rida ama wax uu ku kaashado muxuu aha siiyo ama dadka ula hadlo oo tabarucaad iyo wax u ururiyo ninkaas waa dhibaysayahay dayn baa loo hostaagnimay sidaasa yidhaaha yasara allahu calayhi fi dunya walaakira isagana alla waa u dhib yaraya arrimihiisa aakhira iyo adduunkaba waman satara musliman satarahu allahu fi dunya walaakhira qofkii u ceeb qariya qof muslimana isagana ceebihiisa alla asturaa aakhira adduunkaba allahuma astur cuyuubana noqda xawaaijana wa wallahu fii cawni lcabdi ma kana alcabdu fii cawni akhiih alle wuxuu ku dhex jiraa muxua addoonka taageeradiisa ku dhex jira intuu taageerada walaalkiisa ku dhex jiraba waman salaka ariiqan qofkii qaada jid yaltamisu fiihi cilman uu cilmi ku raadinayo sahla allahu lahu bihi ariiqan ila aljanna janno uu ariiq uu jannada u maraa isagana alla u yareeya yani camal uu jannada ku galo yaa alla subxaanahu wa tacaala uu u sababeeyaay oo u howl yareeyaa marka hadduu cilmigaas uu dar alla u baranayo weeya waman wama jtamaca qowmun rag ma kulmaan fii beyti min buyuuti illahi tacaala guri oo guryaha alle ka mida ah, yani masjida kuma kulmaan yatluuna iyagoo akrisanaya kitaab allahi kitaabka alle akhrisanayo wayatadaarasuunahu baynahum dhexdooda isla akhriyaya ilaa nazalat calayhim asakiina hadday sidaa yeelaanse sakiina kusoo degaysa sakiinadaasu laba arrimood na waa lagu fasiraa midu waxaa weeyaan nooc malaaigta ka mid a ah. nooc malaa'igta ka mid a ah waa la yidhaahaa sakiina waa la yidhaahayo waa tii usayd ibn xudayr radi allahu canhu markuu suurat lkahfi aqriyayay kusoo degtay weeyaan ee u arki jiray midda kalena waxa weeyaan waa tum'aniino iyo qalbi deganaansho iyo isaga oo muxuu ahay aan mxuaha dhibaatooyinkii waxyaalaha u adkaysanayo oo qalbigiisu degan yahay oo waxba qalaq iyo aanu ku jirin waqashiyathum araxma raxmadii naxariisna waa dabooleysaa kusoo degaysaa waxafathum almalaa'ika malaa'igta hareeraynaysaa oo isdul fulfuulayo ilaa cirkay gaadhaan dhegaysanayso oo ku raaxaysanayso oo wadakarahum allahu fii man cindah allana wuxuu ku xusaayo oo ku ammaanaa khalqiga agtiisa jooga malaa'igta ah ku faalleynayaayo oo ku faaninayaayo waman baطa'a bihi camaluhu qofkuu la daaho camalkiisuna lam yusric bihi nasabuhu dhalashadiisa abtirkiisu lama soo dhaqsanaayo marka qofkii camalkiisu uu gaabiyo oo camalkiisu darajo sare uu gaarsiin waayo waxaa weeyaan waa inay hebel iyo waa reer hebel iyo waa landheere iyo waa gangado iyo inta la dhaho lagama darajadiisii lagama kormarinayo oo reer hebelnimada daraaddeed rawaahu muslim baaca bihi macnihiisi waxa waya qofku la gaabiyo weeyaan buci waxaa lagu magacaaba tallaaba gaabnid iyo taasaa lagu magacaaba doorka xadiidkuna waa muslim baa wariyey wuxuuna ku iman doonaa kun iyo labaatan iyo saddex eh, raqamka abuu marna waad ku iman doonaa baabu shafaaca shafaacaduna waa ergada ergada weeyaanoo min ashafci baa laga keenay oo shafciguna waa tirada dhabanka la yidhaaho marka taas macnaheedu waxaa weeyaan qof qof kale dan kale oo la taageero oo laisgarab taago oo qofka loola hadlo oo haddaanu qofkaasi qof madaxa uu yahay iyo haddii kalaba lagu taageero darihiisa si loogaga dhameeyo kaasaa shafaaca la yidhaahaa qaala allahu tacaala man yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiibu minha qofkii shafaaco qaada shafaaco wanaagsan oo shay khayr ah si uu qof u gaaro ama shay shar uu ku dhici lahaa oo lagu samayn lahaa si uga badbaado qofka u shafaaco qaada qayb buu ku leeyahay qayb buu ku leeyahay oo ajrigii buu wax ka leeyahay sidii kii aan soo marray ee man dalla calaa khayrin falahu milu ajri faaciliya qisadii aan soo marray kaasoo kale wuu la mid noqonaya وعn abi muسى الأشcري رضي الله عnه qala kana النبyu slى الله علي sلم nebigu waxaan jiray إida ataahu markuu u yimaado طaalibu xaajatin qof muraad yihi oo wax ka doonayaa markuu u yimaado أqبla عalى julasaa'ihi ragga la fadhiya buu soo qaabili jiray kusoo jeedsan jiray faqaala wuxuu dhihi jiray ishfacuu tu'jaruu shafaaca qaadaha laydin ajri siiye yani marka waxaa wey kolkuu qofkaas uu intu u yimaado uu la hadlo buu wuxuu ku guubaabinayaa inay qofkaa garab joogsadaan oo taageeraan oo yidhaahaan waa runtii ninkaasa waxa loo taro oo hala siiyo war <clears throat> way ka muuqata saa la yidhaaho wayaqdi illaahu allana wuxuu ku xukumaa calaa lisaani nabiyihi sala allahu alayh waala slam maa axaba wuxuu jeclaa yani wuxuu doono wuxuu rasuulka alle ku dhawaaqay waa wax marka alle xaggiisa ka yimid oo marka wixii alla rasuulkiisa uu ku dhawaaqo baa alla ku xukumaya muttafaqun caleyh wa fii riwaayatin maasha ma axaba bedelkeeda iyo maasha wixii uu doono alla ku xukumaya وعن iبن cabاasi رadي الله عanهma fii qiصaةi bariirata wa zawjiha bariire iyo ninkeedii muqiif la dhihi jiray radi allahu canhuma qisadoodii yuxuu ka yidhi qisadaasuna waxay ahayd islaantaas bariire la yidhaaho radia allahu canha waxay ahayd haweeney la adoonsanayo dadka la adoonsanayo addoona bay ahayd qoladii ay addoonsanaysay ayaa kitaabaysay kitaabadana waxaa la yidhaahaa in qofkii maal lagula heshiiyo o la yidhaaho intaas haddaad ii keento xor baa tahay marka sagaal uuqyadood baa lagu kitaabeeyey markaasay umulmu'miniin caaisha radiallahu canha bay u timid iyada oo kaalmo weydiisanaysa sagaal oo sanadkiiba hal uqeed ay bixiso ayaana lagula heshiiye waa muddo dheer markaasay umulmu'miniin radiallahu canha waxay doontay inay usoo gaabiso oo markaasay waxay tidhi hadday ciddaadu raalli ka yihiin intaan lacagta hadda u tiriyo aan ku iibsado yaan anigu ku xalaynaya markaasay tidhi waan usoo sheegaya markaasay usoo sheegtay way soo noqotay waxay tidhi nimankii iyaga ahaa way diideen ilaa walaha inay iyagu yeeshaan mooyaane wax kale waa diideen sidii kale waa ogol yihiin laakiin walaha waa inaan yeelanay leeyihiin walahuna waxa weeyaan waa xidhiir iyo calaaqad dhex mari jirtay qofka la xoreeyey iyo qofkii xoreeyey markaas rasuulkaa yimid sala allahu aleyh waali wasalam markaasay qisadii u sheegtay umulmu'miniin markaasuu rasuulkuna yidhi sala allahu alayh waali wasalam iibse oo xoreeya oo isaga shardi shardigaasuu baail weeyaan kollas ma soconaya oo walaha qofkii u xoreeyey unbaa iska leh markaasna intuu mimbarka koray masjid kolkuu tegay yuu arrintii ka khudbeeyey oo markaasi wuxuu yihi maxay yihiin nimankan shardisanaya shardi aan kitaabka alle ku jirin shardiga all shardi kasta oo kitaabka alle aan khilaafaba baail weeye boqol shardiba ha ahaatee shardiga eh, kitaabka alla xaq badan shardigiisa eh, xoog badan sharcigiisa yani marka sidaas uga hadlay nebiga sal l slam marka sidiiba umu lmuminiin yeeshay way xoraysay markaasuu nebiga hadda sala allahu alayi waslam haddana wuxuu u sheegay ninkeedii inay hadday doonto ay faaruqi karto hadday doontona ay daysan karto marka faariqidii bay dooratay markaasuu nebigu ninkiina aada iyo aada uu u jeclaayo aada iyo aada uu ugu murgay kolkaasuu nebigu sala allahu alayhi waali wasalam uu kolkuu arkay ninkan dhibaatada haysata ayuu u ergeeyey oo bariire uu yidhi ninkaasu waa se dhibaatada haysata waad arkaysaa waa ubadkaaga aabahood weeye maa soo ceshay taas way marka tuu sheegay nebigu sal ly slm marka wuu u shafaac qaaday ninkaasi uu dhibaatada uga bixiyay lakin way diiday qaala ibn cabaas baa wuxuu yihi qaala lahaa nabiyu sal sl nabiga wuxuu ku yidhi low raajactihi haddii aad soo ceshato balka waran ninkaagi qaalat yaa rasuula allahi ta'murunii miyaad amraysaa amar miyaa qaala laa qaala inamaa ashaaci man erga un baan ahay mooyaane adaa iskale khiyaarka qala laa xaajaةa lii fiih derka malihi rawaahu albuhaariy baabu اliصlaaxi bayna الnaas heshiisiinta dadka la heshiisiiyo dadka isku xun isu qalbi xun la heshiisiiyo oo laisu keeno oo laga bixiyo isafkaran waagaas dhex maray qaala allahu tacaala laa khayra fii kaiiri min najwaahum khayr kuma jiro wax badan oo koodkoodkooda ama faqooda ah najwaa ama munaajaah waxaa la yidhaahaa sheeka hoosaad ah hoos laysula sheeksanaadka lasisaan iyo shuqshuuqdiyo taas uu leeyahay alla subxaana wa tacaala wax badan oo noocaas ka mid ihi khayr male ilaa man amara bisadaqatin qofkii sadaqad dadka faraya mooyaane oo wuxuu gaar mxuahay ula faqayaayo inuu sadaqa ku gubaabinayo ay tahay mooyaane aw macruufin ama wax khayra faraaya aw islaaxin bayna annaas ama heshiisiin dadka la heshiisiinayo oo dad isku xumaaday oo la dhex galay oo la heshiisinayo sababtooda loo shirshirayo mooyaane kuwaas marka iyagu waxaa weeyaan waa sii aayadda waa sii socoto waa ta dhahaysa waman yafcal dalika ibtigaءa mardaati illah fasawfa nutihi ajran caiima qofkii sidaa u yeela ibtigaءa mardaati lah ridaha alla dalabkooda oon qofka u yeela dan kale aan ka lahayn ajar weyn baan siin doonaa waqaala tacaala wasulxu khayr sulxu waa khayr waa wanaagsan yahay heshiiska dadku heshiisiyaan waa wanaagsan yahy waqaala tacaala faاtaquu اllaha waaslixuu daata baynikum alla ka baqo oo xidhiirkiina dhexdiina a wanaajiya waqaala tacaala inama almu'minuuna ikhwatun faaslixuu bayna akhawaykum mu'miniintu waa un walaale wax kale ma ahee heshiisii iyo walaalihiin oo dhexdooda hagaajiya aayaduna marka waxay timi karta muslimiinta markay dagaalamaan wain طaa'ifataani min almu'miniina iqtataluu faaslixuu bayna markay waxay aayadii wadwado markaas goor dambe kusoo gebagabaysay inama almu'minuuna ikhwatun faaslixuu bayna akhawaykum وعn abi هurayrata radi allahu canhu qala qala rasul lahi sala allahu alayh wali wasalam kullu sulaama min annaasi calayhi sadaqa xubin kasta oo dadka ka midaba waxaa sadaqad baa kor saaran kula yawmin tadlucu fiihi shamsu maalin kasta oo qoraxda soo baxdaba tacdilu bayna اlitnayni sadaqa laba inaad u kala garsoortaayo waa sadaqad wa tucinu rajula fii daabatihi qofka oo daabadiisa yani gaadiidkiisa aad ku caawiso fatacmilhu calayha aada fuushiisaayo ow tarfacu lahu calayha mataacahu ama alaabtiisa aada ugu rartaayo sadaqa sadaqad weeyaan waalkalimatu ayibatu sadaqa ereyga wanaagsani waa sadaqa wa bikulli khadwatin tallaabo kastoo tamshiha ila asalaa xagga salaada aad u soconaysana sadaqa wa tumiitu aladaa cani ariiq inaad ka zuuliso dhibkaa waxaad jidka aad ka fogaysana sadaqa muttafaqun calayh waana soo marray waxaan kusoo soo marray boqol iyo labaatan iyo laba lambarkaa baan kusoo marray mar labaadna wuu soo noqon doona saddexaad oo lix boqol iyo sagaashan iyo afar buu kusoo noqon doonaa wa macnaa tacdilu baynahumaa tuslixu baynahumaa bilcadl inaad ku heshiisiiso si aan qofna eex ku ahayn oo garsoorid ah wacan umi kulsuumin binti cuqbata bin abi mucaydin radia allahu canha alumawiya radia allahu canha qaalat ummu kulsuum radia allahu canha cuثmaan ibn cafaan radia allahu canhu ayay isku hooye ahaayeen alwaliid ibni cuqba iyadana isku aabihii isku hooye ahaayeen aabaheed cuqbat bna abi mucayd lacanahu llah wuxuu ahaa ninkii rasuulka oo tukanaya sala allahu alayh waali wasalam dheerta dhabarka ka saari jiray buu ahaa ee dagaalkii bedri markuu dhammaaday isagana la dilay ee muxuu ahaay kolkuu yidhi yaa caruurtii yaa u hadhay haddaa inid shaba uu ku dhihi jiray lahum annaar wa fii riwaayatin lahum waliabihim annaar ninkaasuu ahaa laakiin iyadu saxaabiya jaliila ahaydoo radia allahu canha waxay ahayd haweeneydii ugu horraysay ee soo hijroota bacda sulxi alxudaybiya oo ku soo degi jirtay yaa ayuha nabiy idaa jaaka almu'minaat ya ayuha aladiina aamanuu ida jaakum المؤمنات muhaajiraatin famtaxinuhuna ila aakhiri اlaayaat رضي allahu canha waarضaaha qaala samictu rasuula اllahi صلى allahu عليه waali waslama yaquul laysa alkadaabu beenaaluhu ma aha aladi yuslixu bayna annaas ka dadka heshiisiinaya ma aha fayanmi khayran oo khayr gaadhsiinaya dadka oo nisbaynaya yani waxa weeyaan qof laba qofoo isku xun intuu arkay inuu heshiisiya raba wax hadallo wan wanaagsan oo ayna dhihin u kala qaadaya oo dhahaya oo ninkii hebel ahaa waa ka xun yahay oo muxuu ahay wuxuu leeyahay waxaan rabaa inna la heshiisiyaan raba keena sida oo kale hadal fiican uga soo qaadaya oo uga danleeq labadan qof inuu isu geeyo oo heshiisiiyo oo hadal ayna dhihin u nisbaynaya lakiin hadal wanaagsana kaasu beenaalan mehe waa ullow aw yaquulu khayran yanmi khayran buu yidhi mise wuxuu yidhi yaquulu khayran khayr dhahaya wax wanaagsan dhahaya kaasu beenaala ma aha inkastoo wax aan jirin uo ku dhawaaqay oo qofkan waxaanu sheegin uu ka yeersiiyey kol hadduu ulajeedadiisu wanaag ahayd wanaag bay noqotay marka oo kaasuna waa ki aan kusoo maray inama alacmaalu binniyaat inama alacmaalu binniyaat bay gelaysaa marka hadalkan kada aan waaqic ahayna uu sheegay sow khayr ugama danle khayr buu noqday mutafaqun caleyh wa fii riwaayatin wa fii riwaayati muslimin ziyaada ziyaada ku jirta waxay ahayd qaalat waxay tihi umu kulsum allahu canha walam asmachu ma aanan maqal nabiga sala allahu aleyh waali w slam yurakisu isagoo rugsadaynaya fii shayin mima yaquluhu nnaas oo waxay dadku been ku sheegaan ah isagoo rugsadaynaya ma anan maqal ilaa fi halaatin saddex mooyaane tacni waxay ka wada alxarb dagaalka alxarbu khudca waa kii dhihi jiray oo marka waxa weeyaan dagaalka oo wax aan jirin kolka lagu jiro dagaalka lagu jiro waxaan dhicin lagu hadlaayo si cadowga loo qalbi jabiyo oo dicaayad iyo wax sidaasiga laga sheego muxuaha ama la isku dira cadowga si loo kala jajabiyo cololkiisa iyo waxyaalihiisa walislaaxu bayna annaas iyo dadkao la heshiisiyo kan hadda riwaayadii hore ay sheegaysa oo kale ah wa xadiida arajuli imra'atahu ninka warankiisa haweeneydiisa haweenaydiisa uu warramo wa xadiida almar'ati zawjaha iyo islaanta oo ninkeeda warranka u warranto yani marka waxaa weeyaan ninkii oo haweeneydiisa haddii muxuu ahaay inay inay xanaaqdo isku xumaadaan intuu ka baqaayo waxaan jiran u sheegayo maalan isaga oo ka yimid safar iyo ka yimid oo ay wax ka filanaysay hadiyo sigaas iyo oo wax la-aanna ku yimid oo marka kolkaa dambeen lacagtii baa laga xaday iyo kanay noqotay iyo waxyaala sidaas iyo cudur daartay islaantuna sida oo kale markaas isagoona marka uu uga dan leeyahay inuu xalaaq iyo waxaas ka ilaaliyo laakiin inuu meherad iyo waxaas iyo ka dhigto ma ay ahaa wa can caaishata radi allahu canha qaala samica rasuulu llahi sala allau alay slam sawta khusuumin bilbaab nebigu sal ly slm wuxuu maqlay dad doodaya khusuum waa jamcu khasmi dadka doodaya baa la yidhaahaa khasmi la yidhaahaa dad doodaya codkood buu maqlay oo albaabka ka albaabkiisa taagan caaliyatin aswaatuhumaa oo codkooduna uu dhaadheer yahay isku qaylqayliyaan wa idaa axaduhumaa markii la dhegaystay baa waxaa caddaatay idaa axaduhumaa labadaa nin midkood yastawdicu uu ka ridid dalbaayo alaakhara kii kale waystarfiqu uu ka rindalbaayo fii shayin wax inuu war iga rid daynta dayn bay isu haysteeno war adeer wax iga rid buu lahaa ama muxuu ahaaye dib iga dhig waktiga war ii naxariiso saasuu lahaa ha igu adkaynin iga darci wax saasuu lahaa wa huwa yaquulu isna kii kalena uu leeyahay wallahi laa afcal wallahi inaanan yeelaynin uu leeyahay fakharaja calayhimaa rasuulu llahi sala alla alay sl rasuulka alla waa kusoo baxay baxayo faqaala markaasi wuxuu yidhi ayna almutaalli cala allahi laa yafcalu lmacruuf awey ka alla ugu dhaaranaya khayrka inaanu samaynaynin kan in naxariisa laleeyahay wax iga rida ma dib iga dhig laleeyahaye wallahi inaanu yeelaynin dahaya ee khayrkan laga dalbayo diidaya alla sidaa ugu dhaaranaya waa ke ninkii marka waa isku naxay naxayo faqaala markaasuu hi ana yaa rasuul allah wa aniga yaa rasuula allah falahu ayu dalika axaba labada arrimood ee uu sheegayo midkoodu jeclaaduu leeyay inaan wax ka rido hadduu doorto waa ka ridaya inaan ka takfiifiyo dib uga dhiga hadduu muddada u dheeray hadduu doonay riddo jaalaadu leeyahay marka hadalkaa nebigu sal ly slam waana qaatay oo waa uu fuliyey marka nebigu sal ly slam waa u ergeeyay marka labadii nin waa dhexdhexaadiyey si xaqu ku dhexdhexaadiyey muttafaqun caleyh qisadantada waxaa laga yaabaa qisadii aan ku soo marray xadiidkii ummi salama inuu oh, eh, isku waaqica ay eh, ahaayeen xadiidkaasuna marka baqiyuu lahaayo baqiyadaasu waxay ahayd labadii nin oo kacb bni malik iyo cabdullahi bni abi xadrad ahaa markii muxuu aha nebigu sala allahu alayh wali wasalam kacb ibni malik baa daynta lahaaye wuxuu ku yidhi wax ka rig kii kalena wuxuu ku yidhi adiguna marka usoo dhaqso oo horey ugu gud markaas marka labadoodiiba si cadaalad ah iyo naxariis ay ku jirto ayuu u kala dhex galay sala allahu alayh waalih wasalam macnaa yastawdicuhu yas'aluhu an yadaca canhu bacda daynihi yastawdicuhu macnihiisu an yatluba minhu alwadca ka ridid bayuu ka dalbaayey oo yani wax deynta ku saabsan inuu ka rido deynta qaarkeed ka rida buu ka dalbanayay wayastarfiquhu yani yas'aluhu rifqa inuu u u naxariisto ayuu ka dalbaayey wlmuta'alii alxaalif min alaliya aliyaduna waa dhaarta aliya la yidhaaho ah, wa abi abilcabaas sahl bni sacdin saaciidiy radi allahu canhuma ana rasuula اllahi salى allahu alayh wali wasalam balagahu waxaa soo gaaray ana bani camri bna cawfin kaana baynahum shar bani camr bna cawf waa xaafadda qubaa dadka dega weeyaane in dhexdooda shar uu dhacay baa soo gaadhay yani ay dagaalameen oo dhagaxyii isku tuurtuureen fa kharaja rasuulu llahi sal l sl rasuulka alla wuu baxay yusluxu baynahumaa isagoo heshiisiinaya fii unaasin macahu rag oo la jirana ku dhex jira fa xubisa rasuulu llahi sal l sl rasuulka alla waa la daahiyey oo markuu heshiisiiyey Ah, yusulxu baynahum ah, uu heshiisinayay fi unaasin macahu rag oo ku jiray la socday uuna kudhex jiray faxubisa xubisa rasuulu llahi sal sl rasuulka alle waa la daahiyey oo waxaa lagu daahiyey marka yani kolkii uu heshiisiiyey ayay marka goortii dambe suuriya wax u qabteenoo xooga cunto loo samaynayay iyo iyo ku diyar daahay waxaanat isalaa salaadiina waa gashay fajaa bilaalu ilaa abi bakrin radia allahu canhuma bilaal oo maadinkii ahbaa rasuul ee eh, u yimid bakri oo faqaala ya abaa bakr ina rasuula allahi sala allau alay waslam qad xubis rasuulka alle waa la daahiyey waxaanat isalaa salaadiina waa gashay fahal laka anta ta'umma annaas ma rabtaa dadka inaad tujiso qaala nacam in shiita ha haddaad aad u ka tahay marka isaguna marka haddii imaamku imaamku haddii uu maqnaado hadduu imaamku joogo oo daahsan yahay laakiin uu joogo guriga ku jiro in loo yeedho iyo in la ogeysiiyo mooyaane salaaddii lama sii galay imaamka raatibka hadduu joogo laakiin haddii la ogyahay oo maqan yahay oo <coughs> salaadiina waqtigeeda oo gasho waa la iska tukanayaa lama sugaayo waqti baa la sugaayo wadaad lama sugayo ka soomaalidu yidhaahaan marka laakiin qofka imaamka noqonaya haddaanu kasii dardaarmin una kasii dardaarmin imaamku oo hebel ha tujiye haddaanu soo noqon waay una dhihin waxaa muxuu ahay arrintaa iska leh muadinka muadinkuna marka kolkaa qofka ugu haboon waa inu ka dhigo marka isaguna wuxuu hi inshita marka inuu qof inuu isagu iska amro yidh war aqim salaada oo maxraabka iska iska joogsado amar uu siisto muadinkana ma uu leh ah, fa aqaama bilaalun salaad salaad baa salaadiibuu bilaal u aqimay wataqadama abu bakrin radi allahu canhu abu bakr baa dadkii hor joogsaday fakabara wakabara annaas waxay dheh salaadii dadkiina waxay dheen wa jaa rasuulu llahi sala allau alay slam rasuulka allaa yimid yamshi fi sufuuf isagoo sufuuftii soo dhex socdo soo dhex jiray xataa qaama fi saf yani fi safi alawal ilaa safkii hore uu soo joogsaday faakhada annaasu dadkii waxay bilaabeen fi tasfiiqi sacbayn dadkii baa sacbeynaya abu bakr ayay baraarujinayeen wa kaana abu bakrin radia allahu canhu laa yaltafitu fii salaatihi abu bakrin radi allahu canhu nin khaashica buu ahaayo salaadda markuu ku jiro ma jeejeesan jirin falamaa akara annaasu tasfiiq markay dadkii badiyeen sacabaynta iltafata soo jeedsaday gadaal buu soo fiiriyey marka taasoo kalena marka dhibaato ma ayidhi haddii oo dani ay timaado inuu dantaa daraaddeed uu u daymoodo marka kolkii lasacabeeye lasacabeeye ay badiyeen sacabayntii weliba yuu arrin muhim ihi inay jirto u fahmay markaasuu gadaal soo fiiriyey <coughs> taasuna waxay la mid tahay midii nabiga sala allau alay slam yowma xunayn ninkii saxaabiga ahaa ee waardiyaha u diray dhankii uu jiray uu fiirinayay hadda uu deymoonayay fa idaa rasuulu llahi sala alay slam wuxuu arkay rasuulka alla salka ku jira fa ashaara ilayhi rasuulu llahi sala rasuulka allah yaa wuxuu ugu ishaaray halkaaga joog buu ugu ishaaray farafaca abuu bakrin radia allahu canhu yadahu gacmuhu kor u qaaday oo faxamida allaha allu ku xamdiyo alxamdu lilah buu yidhi alxamdu lilaahina marka wuxuu u lahaa nicmadaas alla uu siiyo rasuulku sala allahu alayhi wasalam inuu imaamnimada uga raali yahay oo xataa isaga oo jooga inuu dadka tujiyo uu u ogol yahay iyuu nicmo weyn u qaatay markaas taas uu alle ugu xamdiyey warajaha rajaca wuuna soo noqday alqahqaraa dibugurad buu soo noqday gadaal gadaal buu soo socday waraaahu xaggiisa gadaashiisa xataa qaamuu fi saf ilaa safkiisa soo taagay fataqadama rasul lah sal ly slm fasallaa binaas fasallaa linnaas nabigaa marka hore baxay oo markaasuu muxuu ahay dadkii tujiyey marka salaadaas laba imaam ayaa dadkii kala tujisay halkaas salaad keliya kolkii horena abubakr baa imaam ahaa goortii dambena nabiga sala allau alيh wali slam imaam ahaa nabiguna sala allau alayh wali slam xataa waa xidhay kolkan kada isaga ah waa xidhay oo ma'muum buu ahaa ma'muumkiina imaam buu isu bedelay imaamkiina ma'muum buu isu bedelay goortii dambe marka taasoo kale waxba dhib ma ayle qof hortiisii hore salaadan ma'muumnima ku xidhay kolkuu imaamkii salaadii ka baxo in isagana dad kale intay yimaadaan ku xidhan si ay dad badan ay yeelaan waxba insha sha allahu taasu wax dhibaatayo kuma jirto amaa abu bakrin radia allahu canhu markuu nebigu u ishaareeya halkaagaa joog uu yidhi muxuu u diiday oo dib uu ugu soo baxay isagaa arrintaas sharxi doona radia allahu canhu falamaa faraga markuu ka baxay salaadii baa aqbala cala naasi dadka kusoo jeedsadayoo faqaala wuxuu yidhi yaa ayuha naas ayuha nnaas dad yahow maa lakum maxaa idinku wacan xiina naabakum shayun fi salaa markuu salaada dhexdeeda wuxuu idinku soo dariyey akhadtum fi tasfiix bitasfiiq tasfiixna waa la yidhaha tasdiyana iyadana waa la yidhahaa sacabayn baad bilowdeene maxaa idinku wacan inama tasfiiqu linnisaa sacabaynta haweenka aleh raggaso tasbiix uu leeyahay man naabahu shayun un fii salaatihi qofkii salaadiisa dhexdeeda wax uu ku dariyo oo u baahan wax inuu baraarujiyo tusaaleeyo falyaqul subxaana allah subxaana allah ilaahu arrintii hadda idin qabsantahay kole kolka idin qabsato fainahu xaalku wuxuu yahay laa yasmacahu axadun qofna inaanu maqlaynin xiina yaquulu subxaana allah markuu subxaana allah yidhaaha ila tafata wuu soo fiirinayaa eh subxana allah ilahi u sacbaynaya yaa abaa bakr abuu bakar maa manacaka maxaa kuu diiday an tusalliya binnaasi markaan inaad dadka tujiso xiina ashartu ilayka markaan ku midaaray en halkaaga jooga oo dadka tuji aan kulahaa fa qaala markaasu wuxuu yidhi abu bakr radiallahu canhu maa kaana yanbagii libni abi quxaafa uma haboono oo laa'iqu uma aho ma heli karo ina abu quxaafa waa isaga eh an yusalliya binnaasi inuu dadka tujiyo bayna yaday rasuuli llahi sala allau alay slam rasuulka alle hortiisa inuu imaam ku noqdo ma heli karo muttafaqun calayh macnaa xubisa maxaa weeyaan amsakuuhu way celiyeen liyudayifuuhu inay sooriyeeyaan daraaddeed bay u celiyeen baab marka nebigu sal lla alay slm markuu maqlay inay dhibaata halkaa ka dhacdayba isla markiiba wuu baxay oo dad uuna ku aaminin isagaa naftiisa u baxay oo qof walba ka nashaad badnaayo isagaa naftiisa kusoo hagaajiyey oo ku camalfalaya aayaddii aslixuu bayna akhawaykum baabu fadli dacafati lmuslimiin wlfuqara wlkaamiliin taasuu ku saabsan yahay fadliga ay leeyihiin dadka tabarta yar ee muslimiinta ah iyo fuqarada iyo dadka qarsoon dadka qarsoon in la aqoonin kuwaasaa khaamiliin la yidhaahaa ee mashhuuriinta aan ahayn qaala allahu tacaala واصbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilغadaati wاlcashiy واصbir nafsaka naftaada ku xabis oo ku celi oo ku sabirsii maca aladiina kuwii la jirkooda yadcuuna rabbahum rabbigooda caabudaya bilghadaati waalcashiy aroortii iyo galabtiiba yuriiduuna iyagoo doonaya wajhahu alle wejgiisu u doonaya dan kale lahayn walaa tacdu yayna gudbin oyna kallalin caynaaka indhahaada canhigada dad kale ha usii indha kuwaas isku sabirsi iyo kuwaa la joog kuwa noocaas oo kale marka taasuna waxay ku timid mar oo zucamaau lmushrikiin ee rasuulka ka taldan sala allahu alayh waali wasalam inuu majlis gaara iyaga u sameeyo kolka iyaga u yimaadaan fuqarada muslimiinta ah uu ka kaxeeyo oo meel gaara iyaga uu kala kulmo kolkaasuu taa alle ka nahiyayaa oo uu leeyahay la joog kuwaas iyagu ay yasayaan ee liidayaan ay addoommadii hortii hore ku sheegi jireen ee muslimiinta ee mukhlisiinta ee fuqarada ah kuwaas la joog وعن xاaرثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وaلiه وسلم يقول alaa ukbirukum biahli ljanna miyaanan idinka warramayn ahljanna dadka ahlujannaha tilmaantooda ma idin siiya kullu daciifin mutadacaf low aqsama cala allahi laabarah kaas wey kullu daciifin waa mid tabaryar oo dhan mutadacafin oo la tunjilaacsado oo dadku muxuu ahaa iska muqumsadaan oo ayna u aaba yeelin oo laakiin qalbi wanaagsan lahoo mukhlis ahoo alla uu og yahay oo low aqsama cala allahi alla hadduu ku dhaaran lahaa wallahi inay sidaa noqonaysa iska dhihi lahaa la abarahu alla uga dhabayn lahaa uga rumayn lahaayo alla mukhaalafadiisa uu na-ab yahay dadkaas weeyaan aan kibir iyo waxba toona aan lahayn oo dadka agtooda aan qiimo ku lahayn laakiin alla agtiisa qiimo weyn ku lahoo qalbi xaalan oo nadiif qalbigiisa uu yahay oo alle subxaanahu wa tacaala wixii uu qabsado uu u yeelayo xataa hadduu iska dhawaaqo alla uu sidaa uga dhigayo alaa أخbirukum biأhli الnaar miyaanan idinka warramayn ahlu naarkana kullu cutullin jawaadin mustakbir kaas weeyaan kullu cutullin waa mid kasta oo qallafsan jawaadin oo maal uruursi badan oo maalkiisana waxba aan ka bixinaynin mustakbirin oo isweynaysiyo iskibirsiye kaas weeya qofka qallafsan ee dabciga qallafsan ee dadka la heshiinaynin ee bakiilka ahee kasabka badan ee maalka aadna u urursada waxbana aan ka dhiibaynin xuquuqda aan ka bixinaynin kaas weeyaan ee dadkana iska weynaysiiye marka qolo walbaba sifuu ku sheegay qoladii sifadaa laga helana ahlu janno wey qoladii sifada laga helana ahlu naar wey alcutullu algaliid ljaafi waa ka qallafsana ka kan weeye aljawaadu bifatxi اljiimi watashdiidi اlwaawi wabidaai اlmucjama huwa aljamuucu اlmanuuc waa ka maalka aada u ururiya aadna u ceshada wa qiila dakmu lmukhtaalu fii mishyatihi waxaa leeyihi waa qofka buuran ee socodkiisana ku xarxaraqooda iska jebiya weeyaan wa qiila alqasiiru lbatiin me waxaa leeyihi waa gaaban ee caloosha weyn wa laakiin kii hore buu u eeyahay wa can abi lcabaasi sahl bni sacdin saacidi radia allahu canhu radia allahu canhu xadiidkan haddaan soo dhaafin intayna ka bix wuxuu ku imaan doonaa eh, raqam sitomiya wa arbacat cashar buu ku imaan doonaa mar labaa wacan sahl bni sacdin saciidiy radi allahu canhu qaala mara rajulun cala nabiyi sala allahu alayh wali wasalam nin baa soo maray nabiga sala allahu alayh wali wasalam faqaala lirajulin cindahu jaalisin nin agtiisa fadhiyay buu ku yidhi maa ra'yuka fi haada kaanseeda u adkaysa aninka ka wahay qaala waa nin madaxda dadka ka mida ah. haadaa ninkaanu wallahi xariyun wuxuu ku habboon yahay in khaطaba an yunkax hadduu gabadh soo doonto in loo guuriyo wa in shafaca an yushafac hadduu shafaaco qof u shafaac qaado qof wuxuu ka qabsadana in laga aqbalo fasakata waa aamusay rasul lah sal l sl aamusay uma mara rajulu aakhar haddana nin kalaa soo maray oo ninkii cagsigiisa oho nin daciifo fuqarada muslimiinta ka mid ah faqaala lahu rasuulu llahi sala allau alayh waali wasalam maa ra'yuka fii haada kan kada seed u arkaysaa bal kana ra'yigaaga ka dhiibo faqaala markaasuu yaa rasuula allah haadaa rajulu min fuqaraa'i lmuslimiin kan waa nin fuqarada muslimiinta ka mida ah. haadaa xariyun wuxuu ku habboon yahay in khaaba an yunkax hadduu gabarh soo doonto inaan loo guurinin min alkhidba weeyaan khudbadii ma aha hadalka la jeedinaya ma khaaba yakhdub khidba la yidhaha tartaana khudba la yidhaha guurdoonida wey hadduu gabadh soo doonto oo eh, qof uu la hadloo gabadhaadaysa mawlaashay si uu ku yidhaaho inaan loo guurinin buu ka haboon yahay in shafaca hadduu ergeeyana alla shafaca inaan laga aqbalin wain qaala haddii uu hadlana allaa yusmaca liqawlina liqowlina hadalkiisa laga yeesanin faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam rasuulka alla marka wuxuu yihi haadaa khayru min mil-i اlardi mila haada mili haada aw mila haada kanaa ka fiican dhulka muggiis ah dhulka muggiis oo kaasoo kale ah kii hore yani ninkan kadaa ka fiican rag dhulka oo dhan buuxiyo noocii hore oo kale ah halka nin keliya muttafaqun caleyh qawluhu xariirhu bfatxi lxay wakasr alray watashdiid ilwaawi ay xaqiiqo ku xaqiiqaya ku awlaysan yahay wa qawluhu shafaca bifatxi fa fada kor maysto وعن أبي سعيد الخdري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ولي وسلم قال احتجت الجنة والناar waxaa dooday jannada iyo naartaa dooday jannada iyo naarta ayaa dooday faqaalat الnaar naartu iyadu waxay tidhi fiya الجabaaruuna والمتakabiruun aniga waxaa igelaya kuwa jabbaariinta ih iyo kuwa mutakabbiriinta isweweynaysiiya isaga waaweyne madaxdaaba aniga laysiiyey wa qaalat janna jannadiina waxay tihi fiya ducafaau nnaas wa masaakiinuhum aniga dadka dacafada iyo masaakiinta iyo kuwaasun baan anigu leeyahay faqadaa allahu baynahumaa allaa kala xukumay wuxuu ku kala xukumay inaki ljanna adigu jannoy raxmatii raxmadaydii baad tahay arxamu biki man ashaa waxaan kugu naxariisanayaa qofkii cidii aan doonee kamida addoommahaygaan ku gelinaya waanki naar wainaki naar adiguna naaray cadaabii cadaabkaygii baa tahay ucadibu biki man ashaa waxaan kugu cadaabayaan ku gelinaya marka laba daarood oo aan samaystay baad tihiino midba dad aanu yeelay welikilaykumaa calaya milkuhaa middiin waliba waxay igu leedahay muggeed mid waliba inaan buuxiyo middiin walbaba rawaahu muslim wuxuuna ku imaan doonaa raqam sitomiya hamsata ashar marka waa alla subxaanahu watacaala kolka u kala xukumaayey midna ma aanu ku beenino marka mid waliba waxa ay sheeganaysay runteed ba ahayd naartana marka waxaa gelaya dadka iskibriye isweynaysiiye ee qallabsanee aan xaqa u hogaansamin hanna dadka fuqaarada iyo dacafada iyoba dadkaasaa gala wacan abi hurayrata radi allahu canhu can rasuuli illahi sala allau alay wali slam qaal innahu layaأti arajulu innahu xaalku wuxuu yahay layaأti inuu imaan doono alrajulu samiinu alcadiimu yowma alqiyaama nin buuran oo weyn ayaa imaan doona maalinta qiyaamaha laa yazinu cinda allahi aan u miisaanmaynin alla agtiisa janaaxa bacuuda bacuuda garabkeedna kaneecad baalkeedna aan u dhigmaynin kaasaa imaan doona in weyn oo buuran oo dheer oo laf weyno muuqaal fiican leh laakiin alla agtiisa aan qiimo ku lahayn ilaa allah wuxuu dadka ku qiimaynaya waa kaa soo maray camalka iyo qalbiga kaas kanuna marka waxaa weeyaan wuxuu leeyahay jismin buu leeyahay mooyaane qalbi ma leh muttafaqun caleyh wa ana imra'atan sawdaa yani an abi saciid alkhudri xadiidka abu hurayran ujeeda xadiidka horena wey ana imra'atan sawdaa haweenay madow yaa kaanad ahayd taqumu lmasjida masjidka tii xaaqdee nadiifisay ahayd qashinka ka urursa aw shaaban mise nin dhallinyara ah haweenay maahaye ka horaan isasaxa fafaqadahaa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam waa tabay rasuulka alle waa arki waayey fasa'ala canhaa wuu waraystay aw canhu hadduu isha arkay ninkii qofkii sida ah aaway ma arkay ma muuqda saasna macnaheedu waxa rasuulku sal la slm qof walo ummadiisa ka midaba waa daryeeli jiray oo waa ka warqabi jiray faqaaluu maat waa dhintay qofkii sida qaala markaasuu yidhaha falaa kuntum aadantumuni maxaad u ahaan weydeen kuwiisii wax iisoo weysan weydeen fakaأnahum sagaruu amraha aw amrahu waxay u ekaatay inay yareeyeen eh, shanigiisii oo ay ka dhigeen waxaan mudanin badan in rasuulka lasoo toosiyo soo toosiyo kuwo kale waxay dhahaysaa habeennimay dhimatay oo inaan kusoo toosinaan kaaga baqnay ya rasuul allah marka habeennima la aasay isagoo nabiga lasoo ogeysay nabigana waa ku canaantay maxaad iisoo ogeysan weydeen aan ku tukaday faqaala markaasuu uhi dullunii calaa qabrihi qabrigiisa tusiya fadalluuhu way tusiyeen fasallaa calayha waa ku tukaday uma qaala markaasuu wuxuu yidhi ina haadihi alqubuura midantada qubuurtiihi mamluu'atun dulmatan calaa ahliha waxay ka buuxdaa midda laga buuxiyey weeyaan mugdi ay mugdi ku tahay dadkeeda wa ina allaha tacaala yunawiruhaa lahum bisalaatii calayhim allana wuxuu uu u ifinayaayo waa u nuurinayaa ku tukashada ha ku tukado ayuu ugu nuurinayaa marka sababka u dalbanayo inuu qabrigeeda la geeyo kusoo tukado inuu wax u taro oo qalbiga qabriga loogu nuuriyo salaadiisa ayay ahayd marka weliba wuxuu dardaarmay oo yidhi intaan idin dhex jooga ee noolahay qof kastoo idinka dhintaba ha aasina idinka hor igu yeedin ha ku tukadeen muttafaqun calayh qawluhu taqumu huwa bifatxi taa'i wadami lqaafi ay taknus walqumaamatu اlkunaasa umaamada iyo kunaasada iyo zibaalada kulli waa isku wada maano wa aadantumuunii bimadi lhamzati aalaydaaho adintumuuni maaha ay aclamtumuuni markaa rasuulku sala allau alay wasalam qof walo ummaddiisa aba ma aanu yaraysan jirin oo qof walba waa ka warhan jiray oo islaantaas ay dadkii kale iyagu ay qiimeyn waayeen isagu waa qiimeeyey oo waana tabay markuu arki waayey waa waraystay qabrigeediibuu soo aaday waa ku tukaday sidaasu aha rasuulku sala allahu alayh waali wasalam saasuu u sharifi jiray umadiisa qof walbaba wacan usaamata radia allahu canhu can nabiy sala allau alay slam qaal qumtu calaa baabi aljanna waxaan istaagay jannada albaabkeeda ah. wacanhu radi allahu anhu midkaa ka booday canhu yani can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasul lah sala alay slam ruba ashcafa madfuucin bialabwaab low aqsama cala allahi la abarah rawahu muslim ruba ashcaa badanaa ku basaasan qof basaasan badanaa wuxuu timihiisa ku hagaajista aanu helaynin faqiirnimo madfuucin bilabwaabi oo albaabada lagu riixo oo kolkuu soo gal yidhaha dadka marhadi iyo xafiisyadooda iyo soo gal uu yidhaaho albaabka qab lagu siinayo dib loo tiqaantiqinayo oon loo ogolaanaynin oo loo idnaynin qofkii la yidhaahay walbaa rabaan aanu u imaanaynin low aqsama cala allahi la abarahu haddii alla uu ku dhaaran lahaana alla uga dhabayn lahaa oo alla uu jecel yahay lakin dadku ayna agtooda aan qiimo lahayn fara badana qof dadka la liito oo alla la weyni badana weeyaan marka macnuhu rawahu muslim marka saa macnaheeda waxa wa khalqiga alla qofna la garan maayo wuxuu darajadu alla agtiisa ku leeyahay kol hadday mu'miniin ay yihiin waa inaan la yaraysanin oo aan markooda aan la liidin oo la ixtiraamo qof walbaba xaqiisa la siiyo siduu alla yihi ya ayuha ladiina laa yaskar qowmun min qowm laa yaskar qowmun min qowmin casaa an yakunuu khayra minhum walaa nisaau min nisaan casaa an yakunuu khayra minhum rawahu muslim waan cusaamata eh, radi allahu anhu an nabiy sal slm qaal qumtu calaa baabi ljanna waxaan istaagay jannada albaabkeeda oo jannadaan qooraansaday fa idaa caamatu man dakalaha almasaakiin waxaan arkay iska iyada oo inta gashay badankoodu ay yihiin masaakiin masaakiinta damiskiinnimada oo xagga maalka iyo haddayna mid xagga qalbiga oo qalbi wanaagi iyo camali uuna la jirin iyadu fadiilo ma aha laakiin waxay u badan yihiin dadkaas masaakiinta ahee munkasiriin qalbiga ah inay yihiin dad qalbi fiican ay yihiin oo weliba gaar ahaan masaakiintii berigaa joogta oo fuqaraa'a almuhaajiriin u badnayd wa asxaabu ljaddi kuwii nasiibka lahaa kuwii nasiibka badnaa yani maalka badan lahaana maxbuusuun ay kuwa la celinayo oo xisaab loo haysto kuwii ahlujannaha ahaa ee laakiin maal qabeenka ahaan jiray iyagu xisaab loo haysto oo weli jannada ayna gelin غayra ana asxaaba annaari qad umira bihim ila annaar laakiin kuwa ahlunaarka ahaa ee kuwa maalqabeedka kami ka mid ahaayo iyaga naarta hore loogu amray oo naarta horey loo geliyey saasaan arkay marka dadkii ahlunaarka ahana naarta horey loo geliyey dadkii ahlu jannaha ahaana labay kala ahaayeenoo intii wax loo xisaabay ee maal aba aan lahaynina horay baa iyaga arrinkooda ugu dhammaado horay jannada u galeen maalqabeenkiina way ka dambeeyeen xisaab baa loo haystay shan boqol oo sannadood way ka dambaynayaan waqumtu calaa baabi annaar albaabka naartaan istaagay faidaa caamatu man dakalaha nisa waxaan arkay iyada oo inta gashay badankoodu ay yihiin naagaha muttafaqun caleyh waxay ku mutaan marka naaguhu ay ku mutaan naaganimadaad mee waa camal xumadooda oo muxuaha xanta iyo nacladda iyo raggooda ay xumeeyaan iyo waxyaalahaas ay badiyaan siduu ku sheegay nabiga sal ly slam kolkii la waristay muttafaqun calayhi waxaanu ku imaan doonaa raqam arbacumiya wa tisca wa hamaaniin waljaddu bifatxi اljiim alxadu wاlghina waa nasiibka iyo iyo maalqabeennimada weeyaan wa qowluhu maxbuusuuna ay lam yu'dan lahum bacdu fi dukuuli janna jannada inay galaan weli looma idin xabaastiba waxaa loo haystaa xisaabti baa loo haystaa yani وعn أbي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاal lam yatakalam fi lmahdi ilaa halaaa ma aanu ku hadlin handuulka dhexdiisa ilaa saddex qof mooyaane mahdi waxaa la yidhaha sariirta ilmaha yar lagu seexiye lagu rarcabaa la yidhaahaa xamarku handuul bay yidhaahaa markaas waxaana laga wadaa hadda waqtigii ilmuhu ay ku hadli jireen waqti ka horeysa ilmo ku hadlay ma jiro ilaa saddex mooyaane saddex qof baa iyagoon waqtiga afbarashada aan gaarin iyagu hadlay oo laba ka mid ah iyagu ay ahayd arrinkoodu arrin qariiba u ahaa ciisa bnu maryam hore waa ciisihina maryam ahaa kaana qisadiisa alla subxaanahu watacaala suuratu maryam ayuuba ku sheegay inii cabdullahi aatanii alkitaaba wajacalanii nabiya wajacalanii mubaarakan aynamaa kuntu kolkii hooyadii la timid iyadoo gabadh yarahoo nin lagu ogayn ay la yaabeen ee weliba qoys fiicanoo ahlu ahoo eh, toosan ka dhalatay ay la yaabeen markii ba marka isaga ana alle ka hadliyo hooyadu uu bari hadal dheer oo qur-aanka alla uu ku sheegay halkaa ka jeediyey isagoo halta oo wa saaxibu jurayjin iyo canugii jurayj saaxiibkiisa yani jurayj qisadiisa canugii ku jiray qisadiina marka isaga xadiidkaa dhashay markaas wuxuu leeyahay wa kaana jurayju rajulan caabidan jurayj wuxuu ahaan jiray nin caabudaho madihii hore ka mid a ah faاtahada sawmacatan zaawiyad buu samaystay fakaana fiiha iyadu joogi jiray ku cibaadaysan jiray hooyuu lahaa hooyadiisaa noolaydu hooyadiisaa marka kolkol soo fiirin jirtay faatathu ummuhu hooyadii baa u timid wahuwa yusalli isna uu tukanayo isagoo salaad ku jira ayaa u timid oo albaabku u xidhan darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco السلام عليكم ورحمة الله وبركاته